ah kitaabku marka waxa uu ka kooban yahay ama markii lasoo gaabiyo waa su-aalo aada iyo aada u qiimo badan oo muhim ah oo uu sheekhu ka jawaabayo su-aalahaas oo ku saabsan caqiidada ruuxa muslimka caqiidada loo baahan yahay ruuxa muslimka in laga helo oo doonaya inuu berrito naarta ka badbaado janno la helo ruuxaasi waxa weeye caqiidadiisii ayuu sheekhu meeshan taata ku sheegayaa marka wuxuu u sheegayaa qaab su-aal iyo jawaab ah su-aal buu marka hore isweydiinayaa marka kadibna jawaabteeda ayuu maarata bixinaya wuxuuna la xidhiidhinayaa yacni mas'aladaa uu ka hadlayo ama arrintaa uu sheegayo daliilkeedii kitaabka alla kusoo arooray ama sunnada nebiga kaga timid sala allahu calayhi wasalam si macnaha ruuxa akhriyayay way qalbigiisa ugu dego oo ugu xasilo oo uusan u moodin shay ruux jeebkii ka yimid ee uu u ogaaday inuu yahay shay ka yimid kitaabka alle iyo sunnada rasuulka sal allau alay wasalam waxaa marka la ogsoon yahay in ruuxa caqiidada caqiidadu ay tahay sideedaba asaaska diinta islaamku ay ku taagan tahay ama shayga lafdhabarta ah ee diintu ay ku taagan tahay waa caqiidada weye ruuxa haddii tawxiidku iyo caqiidadu ka hallaabaan oo ka khaldamaanna waa ayaan darro adduunyo iyo cadaab aakhara wey haddii ruuxa ay u hagaagaanna waxa weeyaan ruuxaasi waxaa loo rajaynayaa khayr fara badan yaa xagga alle looga rajaynayaa subxaanahu watacaala waxaanan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu watacaala inuu nagu anfaco kitaabka isaga ah kelimadanna uu ka dhigo mid isaga wejigiisa loola jeedo oon ujeedo kale laga lahayn kitaabkii marka sheekhu wuxuu ku furfurtay oo uu su-aasha ugu horeysa cinwaankeeda wuxuu ku bilaabay xaqullahi cala alcibaad xaqa uu ilaahay kuleeyahay subxaanahu watacaala tacaala addoommadiisa ku leeyahay leanna diinteenna waxay ku salaysan tahay ictaa'a kula dii xaqin xaqahu mid kasta oo xaq leh in xaqiisa la siiyo oan cid lagu xadgudbaaya aysan jirin cid wixiisii uu lahaa cidka la siiyana aysan jirin cid walba in xaqiisa la siiyo allaha ina abuurtay inaan xaqiisa siino oonaan cidna ugu darin addoommadana inaan xaqooda siino haddii macnaha xaas ay tahay aan xaqeeda siino hadduu zawj yahay inay xaqeeda siiso xaaskiisu carruur hadday tahay in xaqa xaqooda la siiyo haddii macnaha qaraabo ay yihiin xaqooda in la siiyo shay walba xaqa uu leeyahay oo mutaysan yahay in la siiyo cadaaladaasay diinteennu ay ku istaagtay oo ay ku salaysan tahay sidaa daraaddeed xaqa ilaahay uu addoommada ku leeyahay in ay bartaan waa shayga ugu horreeya ama ugu muhiimsan ee laga maarmaanka su-aashuu sheekhiis weydiiye waxaway marka oo ugu horreysa limaadaa khalaqana allah ilaahay muxuu noo abuuray ilaahay ujeeddada u abuuristanada ka lahaa maxay ahayd leanna shay iska dhaca ma jiro shayga marka la samaynayo ujeeddaa laga leeyahay ujeeddaa ka dambaysa xataa binu aadamku markuu shay samaynayo ujeedduu ka leeyahay guri markuu dhisayo wuxuu doonahayaa inuu dego oo markuu xaas guursanayo wuxuu doonahayaa inuu ku xasilo awlaad saalixana uu ka helo markuu macnaha waxa weye shaqad uu shaqaynahayo wuxuu doonahayaa inuu ka helo risqi ka helo shay walba ujeedduu leeyahay la samaynayo marka marka wuxuu sheekhu leeyahay ilaahay ujeeddaduu inuu abuuray maxay tahay ilahay wuu in abuuray taas dood kama taagna laakiin muxuu inuu abuuray waa su-aal muhim ah su-aal laga maarmaan a ah aweeyey oo ruux kasta naftiisu ay isweydiinayso jawaabteedii waata marka waxau yidhi jawaabteedu waxa weeye khalaqanaa ilaahay wuuna abuuray linacbudahu si aan u caabudno walaa nushrika oo aanan ugu shariig yeelin bihi ilaahay shay-an waxba aanaan ugu shariig yeelin inaan keligii caabudno oo aanaan cidna wax ugu darin cidna aanaan wax la wadaajinin middaa way ujeeddada ilahay noo abuuray subxaanahu wa tacala yacni waxa uu ilaahay leeyahay ee ugoonida ah inaan keligii u gooni yeelno oon cid kaleeto oon soo garab istaajino ilaahay aan wax ugu darno ama wuxuu isagu gooni u leeyahay aan wax ka siinaayo in aysan jirin midaasuu ilaahu noo abuuray subxaana wa tacala saasaa laynoo abuuray ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay daliilkeedu waxa weeye waa qowluhu tacaala fii suurati adaariyaat waa hadalkii ilaahay uu ku yidhi suuradda suuratu daariyaat la yidhaahdo wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun insiga iyo jinniga jinka iyo dadka umaanan abuurin ilaa liyacbuduuna inay caabudaan mooye cibaado un baan abuuray buu ilahi ohanaya subxaana wa tacaala ujeedo kaleeto oon ka leehay abuuristooda ma ay jirto ujeeddada ugu weyna abuuristeena laga leeyahay waxa weeye inaan ilaahay caabudno subxaana watacala cibaadada ilaahi ka dambaynta ilaahi ku xidhnaanta ilaahi midaasaa waxa weeye shayga laynoo abuuraya keliyata weya sidaa daraaddeed markaa kadib buu ilahi subxaana wa tacaala aayadda kasii alla wuxuu yihi yani maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yucimuun inay macnaha risqi isiiyaan ama iyagu risqi isiiyaan kama doonaya buu ilahi yihi subxaana watacaala oo ujeedad uma abuurin inay isbiilaan ama aniga ay biilaan maaragta ujeeddadan kale waxa weeyaan inay icaabudaan oo aniga ay iga dambeeyaan taasaan u abuuray waxaad marka garanaysaa in yani waxa weeyaan adduunyada oo lagu shaqaysto waktigaagii oo macnaha waxa weye lagu bixiyo uun adduunya raadis iyo shilin raadis xaaskan la guursanayo caruurtan la samaysanayo xoolahan la tabcanayo kulli intaasoo dhan in ay yihiin shay un loogu talagalay inaad u kaalmaysato ujeedadaa weyn oo ujeeddada weyn maxay tahay inaad ilaahay caabudo subxaana wa tacala taasaa ujeeddada weyn ah tii iyada ahayd waxyaalaha kale adduunyada lagu qabanayo ama adduunyadao dhanba kulligeed waxa weeye waa shay loogu talagalay in loo kaalmaysto sidii macnaha loo samayn lahaa ama loo taxqiijin lahaa ujeeddadaa ee ilahay noo abuuray subxaana wa tacala wa qowlihi sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo daliilu ah arrintaa iyada ah oo inuu ilaahay noo abuuray inaan caabudno daraaddeed ah hadalkii uu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam xaqu llahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an xaqullahi ilaahay xaqiisa cala alcibaadi addoommada dushooda uu ku leeyahay an yacbuduuhu waa inay caabudaan ilahay keligii walaa yushrikuu aysan la wadaajinin bihi ilahay shay-an inaysan waxba la wadaajin shay kale inaysan ilahay wax ugu darin subxaana wa tacala oo wuxuu ilaahay leeyahy waxa weeye wax inoo imaan doontaa waxyaalaha ilaahay u goonidaa wa tacaala waxyaalaha u goonidaa ilaahay inaynaan cidna la wadaajin oon keligii ilaahay caabudna subxaana wa tacala cibaadadaasa laynoo abuuray cibaadadaas ayaa laynoo abuuray inaynaan macnaha ilaahay aynaan garab dhigin nebi inaynaan garab dhigin oo aanaan weli garab dhigin oo aanaan rasuul garab dhigin oo aynaan malag garab dhigin oo aynaan qabri garab garab dhigin oo ilaahay subxaana watacaala haba yaraatee cid aan wax la wadaajina inaysan jirin ujeedada laynoo abuuray middaa iyada aweyaan waxaa laynoo abuuray marka cibaada laynoo abuuray waxay u baantay cibaadadu maxay tahay marka cibaadadaa laynoo abuurayo waa tii hadda maaragtay ilaa liyacbuduuni iyo waxa weeye xaqullahi an yacbuduuhu cibaadadaa baa laynoo abuuray laakin cibaadadii maxay tahay cibaadadii lafteedii laynoo abuuray maxay tahay sheekhu wuxuu yihi wamaa hiya alcibaadatu cibaadaduse maxay tahay cibaadadaa iyada ilaahay noo abuuray maxay tahay wuxuu kaga jawaabay alcibaadatu ismun jaamicun lima yuxibuhu allahu min alaqwaali waalafcaal waa ismun waa magac cibaadada jaamicun oo kulminaya limaa yuxibuhu allahu wuxuu ilaahay jecel yahay oo min alaqwaali hadalla ah iyo waalafcaali falal ah wax la sameeyo ah ka ducaa'i baryadii oo kale iyo wasalaati salaadii oo kale iyo wadabxi gawricii oo kaleeto iyo wakayriha waxyaalo kaleeto lamida ah. saasuu yihi cibaadada ilaahay noo abuuray in laynaga helo oo aan iyada dusheeda ku sugnaano waxa weeyaan waa magac cibaadadu kulminaya wax kastoo ilahay jecelyahay wax kastoo ilahay u jecelyahay oo hadal ah oo ficil ah oo fal ah oo samays ah sida baryadoo kale waxyaaluhu ilahay jecel yahay bay ka mid tahay subxaanahu wa tacaala waana hadal sida salaadoo kaleeto waxa weeye waa fal ama ficil la samaynayo iyo hadal isku jira wey ilahay baana jecel subxaana wa tacaala sida gawrac oo kaleeto inaad wax gawracdo yacni waxa weeye waa ficil aada samaynayso wey iyo hadal iyadana aada hadlayso wey sidaa daraaddeed waxyaalahaasoo dhan ayaa cibaadada la yidhaahdaa tusaaleyaal buu hadda inaga siiyey lakin waa fara badan yihiin waxaa mid ka mida gawracaasaa ka mid a nadarkii oo shay aada nadartaa ka mid a waxaa ka mid a kaalmadii baa ka mid a inaad kaalmo raadsato dhibaato ku haysatay inaad ula carartaa ka mid a yani waxa weyaan waxyaalahaasoo dhan waxay kamid yihiin cibaadaday soo hoosgelayaan marka waxay ka mid yihiin waxyaalahee lagu abuuray inaad ilahay u gooni yeesho subxaanahu watacala ayib maxaa u daliila marka inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu noo cibaadadu inay tahay macnaheedu shay kastoo ilaahay jecel yahay ama hadal ha ahaado ama fal iyo ficil la sameeyo ha noqdee waxaa daliil u ah qaala allahu tacaala ilahay wuxuu yihi qul ina salaatii wa nusukii wamaxyaaya wamamaati lilahi rabi lcaalamiin qul waxaa tidhahdaa buu rasuulku yaa lagu leeyay rasuulka qul waxaa tidhahdaa moxamedow sala allahu aleyh wasalam inna salaatii aniga salaadayda aan tukanayo iyo wa nusukii cibaadadayda ama gawracayga aan wax gawracayo iyo wamaxyaaya noloshaydoo idil iyo wamamaatii dhimashadaydu lilaahi ilaahay keligii baa iska leh allihii rabbi alcaalamiina caalamiinto dhan rabbiga u ah kownkao dhan allihii rabbiga u ahaa midkaa isaga ah ayay waxa ayaa iskale salaadayda iyo gawracayga iyo noloshaydoo idil iyo dhimashadayda isagaa iskale maarka yacni waxa weeye tilaabo kasta ama shay kasta oon samaynayahay waa inaan ilaahay kaga dambeeyo subxaanahu watacaala haddaan hadlayo waa inaan ka fiirsado shaygaan ku hadlayo oo aan idhaahdo talow ilaahay miyuu ogolyahay mise ma ogolaa haddii aan gawracayana gawracaasi waa inaan u sameeyo sidii ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala oo aan ilaahay aanan cid kale la wadaajinin noloshaydoo idinna kulligeed waa inaan ka dhigo mid waafaqsan sidii ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala oo wuxuu iga reebayna aan ka hadho wuxuu i farayna inaan la imaado noloshaydoo dhan inaan sidaa ku saleeyo middaa iyada ah ilaahay keligii baa iskale subxaanahu wa tacaala cid la wadaagtana ma jirto saasuu ilahay suuratul ancaam ku odhanaya subxaanahu wa tacaala wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi oo xadiidulqudsi ku yidhi qaala tacaala ilaahay inuu yidhi wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabu ilaya min mima aftaradtu calayhi wamaa taqaraba iiguma soo dhawaado ilaya aniga cabdii addoonkayga iiguma soo dhawaado bishayin shay shaygaasoo axabu axabu ilaya aan ka jeclahay mimaa shaygii iftaradtu aan ku waajib calayhi dushiisa yacni shay addoonku ilaahay uu ugu dhowaadaayey waxaa ugu qiimo badan oo ugu fiican oo ilaahay ugu jecel yahay shayga waajibka uu kaga dhigay salaadii oo kaleeto soonkii oo kaleeto zakadii oo kaleeto waajibkaas ayaa yacni sunnada shayga ama naafilada ah ka fadli badan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka jecel yahay shayga waajibka ah inaad ilaahay ugu dhawaato ayaa macnaha waxa weeyaan ilaahay uu ka jecel yahay inaad shay sunnaa ugu dhawaato sunnada lafteeda waxa weeyaan waa ashyaada ilaahay loogu dhawaaday ka mid tahay subxaana wa tacaala laakiin waajibka ayaa ka fadli badan oo ka ajir badan oo ilaahay uu ka jecel yahay subxaana wa tacaala halkaa marka waxaan kusoo baranay inay cibaadada macnaheedu yahay noloshoo dhan inay tahay noloshooda noloshoodoo dhan waa inay maaragtay cibaadada iyada ay noqoto maaragtay noloshaadoo dhan waa inay noqoto mid yacni waafaqsan sidii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku faray wixii ilaahay uu kuusoo dejiyey amarkii ilaahay uu ku siiyey wixii uu kaa reebay yacni qaabkaa isagaa nolol maalmeedkaagu waa inay tahay cibaadadu middaa iyada ah wey ta lagu abuurayna waa middaa haddii aad gurigaaga joogto waa inaad u dhaqanto sidii ilaahay uu subxaanahu watacaala kuugu talagalay haddaad reerkaaga la joogto waa inaad u dhaqanto sidii ilaahay subxaana watacaala uu ku faray carruurtaada waa inaad u tarbiyayso sidii ilaahay subxaana watacaala uu ku faray yacni waxa weye zawjkaa waa inaad ula dhaqanto sidii ilaahay uu ku faray subxaana watacaala dadka macnaha waxa way aada maamusho iyo dadka ku hoos yimaada waa inaad ku dhaqdo sidii ilaahay kugu talagalay haddaad suuqa joogto waa inaad iska ilaaliso wixii ilaahay kaa reebay meeshu ku farina waa inaad marto tilaabo kasta oo noloshaada ka mida ood qaadayso waa inaad macnaha ilaahay kaga dambaysa subxaanahu watacaala cibaadada lagu abuuray waa midaas ma aha keliyata markaad salaad tukanaysa ama masaajid ku jirta keliyata inaad ilaahay subxaana watacaala aada caabuddo laakiin waxaa loo baahay noloshaadao dhan inaad cibaadada ilaahay ahaato subxaana watacaala bal xataa marka aad macnaha suuqaaga joogto ee daac mushtarayso alaabtaada iibsanayso nolol maalmeedkaaga markaad cagsanayso waxaa loo baahan yahay inay kugu jirto niyad ah ilaahay subxaana wa tacaala xaaraamtiisa aad kaga dhowrsatay markaad seexanayso waa inay kugu jirto niyad ah ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa aad ugu xoogaysatay sidaa haddii ay dhacdo wax alla waxaad samaynayso dhan ajir baad ka helaysaa oo cibaado ayay noqonaysaa maa marka cibaadadii wataa cibaadada marka macnaha dadku ka fahamsan yahay oo ah keliyata soomka iyo salaada iyo zakada waa macno khalada cibaadadu waxa weeyaan noloshaadoo idil waa inaad ilaahay u hogaamsan wa tacaala addoon ilaahiisa u hogaansan oo isu dhiibay oo hogaanka dhiibtay inaad noqoto middaasaa cibaadada la yidhahda midda laynoo abuurayna waa midda iyada haddii qalbigaaga ay tahay waxaa ku guntan waa inuu waafaqsan yahay shaygii ilaahay ku faray subxaana wa tacaala oodan aaminsanayn inuu cid kale wax tari karto oo cid kale wax la weydiisan karo oo cid kale ay wax dhibaato ku haysata kaa qaadi karto waa inaad qalbigaaga kulli ka saarto cid kale ka cabsigii iyo rajayntii kulli qalbigaaga waa inaad ka saarto middaa iyada ah waa midda ilaahi subxaana wa tacaala uu faray wey waa cibaadadii wey haddii aad cibaado samaynaysana oo aad ficil iyo dhaqan aada samaynaysana dhaqankaaga iyo qaab nololeedkaagu kulligii waa inuu noqdo qaabkaa uu ilaahay soo dejiyay subxaana wa tacaala rasuulkiisuna sala allahu calayhi wasalam uu axaadiistiisa ku sheegay su-aasha saddexaadi waxa weeye kayfa nacbudu allaha seen ilaahay u caabudaynaa ilahay subxaana wa tacaala seen u caabudnaa leanna allah subxaana wa tacaala maynaan aragnabu maynaan la hadlin cibaaduna na faray inaan caabudnuu na faray seen ku garanaynaa marka qaabkii ilaahay subxaana wa tacaala aan ku caabudi lahayn waxa ilaahay raalli gelinaya seen ku garanaynaa waxa ilaahay uu ka cadhoonaya seen ku garanaynaa jidkeen ku baranaa waxyaalaha iyaga kayfa nacbudu allaha seen ilaahay ku caabudnaa subxaanahu watacaala wuxuu jawaabtu ay tahay kamaa amarana allahu rasuuluhu sala allahu calayhi wasalam sidii ilaahay iyo rasuulkiisu ay nafareen yaan ilahay u caabudaynaa sidii ilaahay iyo rasuulkiisu nafareen yaan ilahay u caabudaynaa caqligannaga iyo maskaxdanada kala imaan mayno qaab dhaqameed aan ilaahay ku caabudayna subxaanahu watacaala qaab nololeed aan ilaahay ugu dhowaanayno caqligeenna ka keensan mayno jeebkeenna ka keensan mayno aabbayaashan iyo awiyadanadaa ku dhaqmi jiray ka qaadan mayno waxaan u caabudaynaa ilaahay subxaana wa tacaala siduu ilaahayna faray rasuulkiisuna sala allahu calayh wasalam uuna faray ilahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyeyow atiicu allaha ilaahay ateeca oo yeela wuxuu idin farayo wuxuu idinka reebayana ka hadha wa atiicu rasuula rasuulkiisana adeeca oo qaata wuxuu idin idin farayo wuxuu idinka reebayana ka hadha walaa tubtiluu acmaalakum acmaashiinana ha burinina camalkiina iyo shaqadiina iyo wixii aad qabateen ha iska burburinino ha burinina waxaa burintu ay ku imaanaysaa camalkaaga inaad buriso in aadan ku waafaqin oo aadan kaga dambaynin camalkaa isagoodan kaga dayanin ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam taa hadday dhacdo camalkaagaasi waa baatil waa waxba kama jiraan si kasta haddaad u daasho oo dhiig kasta kaa baxo oo si kasta aada ugu rafaadayo camalkaasi mar hadduusan waafaqsanayn sidii ilaahay na faray rasuulkiisuna na faray sala allahu calayhi wasalam wax ka soo qaad male camalkaa isaga rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man camila ninkii sameeya camalan camal ninkii sameeya camalkaasoo laysa calayhi dushiisa uusan ahayn amrunaa amarka nagii uusan ahayn fa huwa raddun camalkaa isagii waa la celinaya oo lama aqbalayo ninkii camal sameeya camalkaana aan rasuulka ilaahay laga haynin sala allahu calayhi wasalam oo uusan kaga dayanayn oo meel kaleeto uu kala yimaado camalkaa isaga ihi waa la tuurayaabu rasuulku yuhi sal lla alay slam ninkii lahaa baana lagu celinayaa ilaahayna kama aqbalayo subxaanahu wa tacala waxaad garanaysaa marka diintani in ay tahay maadaama rabbigeen aynaan arag rasuulkeeni maxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam ayaa inooga keenay isagaa inooga keenay oo inagii rabbigeen isagaa inoo dhexeeyey oo diintan taas inooga soo qaaday ma garanayno marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa raalli gelinaya iyo wuxuu ka cadhoonayo muxuu jecel yahay muxuuse neceb yahay ma garan karno arrintaa iyada ah ilaa inaan jidkii rasuulkeenna ku garanno mooye sala allahu calayh wasalam inaan rasuulkeenii camalkiisii ka qaadanno oon qaab dhaqankiisii ka qaadanno oo qaabku u cibaadaysan jiray ka qaadanno oon isagaas aan ku dayanno mooyaane si kaleeto uma garan karno caqligeenna iyo maskaxdeennana kuma gaari karno cid kaleetana kagama dayan karno miisaan karo karoon ku garan karnana ma jiro ilaahay subxaanahu watacaala sidaan u caabudi lahay haddaan caqligaana ula noqonona waan lumaynaa maskaxdeenna haddaan ka raadino yani waxa weye sidii ilaahay aan ku raaligelina waan lumaynaa gaala haddaan ka raadsanana iyadana waan ku lumaynaa yani cid kaleeta haddaan u doonanana waan ku lumaynaa ama aan kaga dayano cid kale maarata jidka keliyeeta ee ilaahay cibaadadiisa aan ku garan karno wuxuu ilaahay nagaga raali noqonayo jannana nagu siinayo iyo wuxuu ka cadhoonaya cadaabna lagu gelayo waxaa lagu gartaa ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam kuwaasaa laga bartaa iyagaasaa miisaan ah lagu kala garto labadaa arrimood lagu kala garto maarata laakiin jid kale oon ku garan karno ama meel kale oon ka qaadan karno ma jirto xadiidkaana muslim baa wariyey su-aasha afraadi waxay tahay marka ee isweydiinta u baahan hal nacbudullaha ilaahay miyaan caabudaynaa khawfan ka cabsi aan ka cabsanayn iyo wa damacan damac aan ilaahay naxariistiisa damcayn cibaadada ilaahay waxa nugu bixinaya muxuu yahay ilaahay cibaadadiisa sababka nagu qasbaya nugu bixinaya muxuu yahay cibaadada ilaahay waxaa nagu bixinaya cabsi aan ka cabsanayno aan ka cabsanayno maalinta aan ilaahay hor istaagi doono annagoo keligana aan ka cabsanayno ilaahay ciqaabtiisa iyo cadaabkiisa aada u xanuunka kulug iyo meeshaasi rafaadka yaallaaye aan ka cabsanayno aan ka cabsanayno maalinta qiyaamada ah inaanaan fadeexoobin cabsi aan ka cabsanayno ayaan macnaha ilaahay u caabudaynaa subxaana wa tacaala isla markaa haddana waxaan u caabudaynaa ilaahay damac aan damacsannahay iyo rajo aan rajaynayno iyo jacayl aan u hayno ilaahay subxaana wa tacaala iyo naxariistiisa jannada allah subxaana wa tacaala nolosha adduunyo oo si degan oo xasiloon lagu noolaado aakharana jannada alle iyo meeshaa uu nicmadaa faraha badan ku diyaariyey waxaan weligeed aan dhegno maqal elina arag weligeedna qalbi aan ku soo dhicin nicmadaa iyada ah in ilaahay uusan naga qadinin subxaanahu watacaala midda aan ilaahay u caabudayno waa labada arrimood ka iyo cabsi aan ka cabsanayno cadaabkiisa iyo damac iyo rajo aan rajaynayno ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa iyo jannadiisa maal saasaan u caabudayna labada arrimood ayaa nagu bixinaya sheekhu jawaabta marka wuxuu yihi nacam haa nacbuduhu ilaahay waan caabudaynaa kadalika saasaan u caabudaynaa macnaa waxa weeye cabsi aan ka qabno ilaahay iyo damac aan islamarkaa haddana aan damcayno labadaas daraadood baan u caabudayna qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yasifu isagoo sifaynaya oo tilmaamaya almu'miniina dadka mu'miniinta isagoo tilmaamaya wuxuu yidhi yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca yadcuuna waxay baryayaan rabbahum rabbigood bay baryayaan dadka mu'miniintii khawfan cabsi ay ilaahay ka cabsanayaan daraaddeed waa damacan iyo damac ay ilaahay ka qabaan ilahay naxariistiisa labada arrimood daraadeed ayay ilaahay u bareeyaan subxaanahu wa tacaala cabsi ay ilaahay cadaabkiisa ka cabsanayan iyo ciqaabtiisa iyo damc ay damcayaan ilaahay naxariistiisa iyo jannadiisa taa daraaddeed ayay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay maaragtay u caabudayaan oy u baryayaan wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi as'alu allaha aljannata wa acuudu bihi min annaar ilaahay waxaan weydiisanayaa aljannata jannaan weydiisanayaa rabbi jannaan weydiisanayaa oon ka baryaya oon ka tuugayaa ilaahi subxaana wa tacaala inuu isiiyo maalintaa iyada ah ee ninkii janno gale uu liibaanay liibaantaa weyn oon liibaan ka dambeynay yaan ilaahay ka codsanayaa subxaanahu wa tacaala wa acuudu bihi waxaana ka magangelayaa min annaari naar baan ka magangelayaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka magangelayaa oo inuu iga badbaadiyo aan ka codsanayaa naar inuu iga badbaadiyo ciqaabtaasi aan loo adkaysan karin oon loo dulqaadan karin oon wax loo gegsan kara aan ahayn middaa iyadaa inuu ilahay ga badbaadiyo ayaan ka codsanaya buri maala labada arrimood wey yacni janno ilaahay inaan weydiisto cadaabkiisana aan ka magan magangalaayay labadaa arrimood waa labadii aan soo sheegnay oo ah cabsi ilaahay laga cabsado iyo damc la damco marka labadaa arrimood ayaa macnaha waxa weye keenaya inaan ilaahay subxaanahu watacaala aan macnaha waxa weeyaan caabudno ama aan jidkiisa qabsanno iyo dhaqankiisa inaan qaadano xadiidkaasna waxaa wariy wariyey abu daawuud ayaa sunankiisa ku wariyey waana xadiid saxiixa su-aasha shanaadi waxa weeye maa huwa alixsaanu fi lcibaadati ixsaanku muxuu yahay cibaadada dhexeeda ku jira yacni cibaadadaa waxay tahay darajaad ah cibaadadu waa kala sarraysaa dadkuna waa ku kala sarreeyaan mu'miniintuna waa ku kala sarreeyaan iimaanka iyo cibaadada waa ku kala sarreeya cibaadada marka waxaa ka mid a ah darajaadkeeda darajo ah la yidhaahdo alixsaan maxay tahay marka alixsaanu fi lcibaada ixsaanka cibaadada dhexdeeda muxuu yahay waxa uu sheekhu ku jeebay alixsaanu ixsaanku huwa isagu muraaqabat muraaqabatullah waa ilaahay inaad muraaqabayso in aada macnaha waxa weye ilaahay subxaana watacaala mar kasta uu qalbigaaga ku jiro oo cabsidiisu markasta qalbigaaga ku jirto oo rajihiisu markasta qalbigaaga ku jiro waa muraaqabat muraaqabatullahi ilahay inaad muraaqabayso fil cibaadati markaad caabudayso maaha oo qalbigaaga uu ka buuxo macnaha waxa weye cabsidiisii baa qalbigaaga ka buuxa ama waxaa qalbigaaga ka buuxa rajihii ilaahay aada rajaynaysa subxaana watacaala jannadiisa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi alladii allah weye yaraaka ku arkaya xiina taquumu markaad istaagto oo cibaadada ilahay isu taagto wa taqallubaka gadgadoonkaagana ku arkaya fisaajidiina kuwa sujuudahaya ee tukanaya markaad la gadgadoonayso oo mar aada rukuucayso mar aada sujuudayso mar aada soo istaagayso yani gadgadoonkaa isagaa markaad la gadgadoomayso dadka tukanayana ilaahay waa ku arkaa markaad salaada isu taagta oo cibaadadiisa isu taagtana waa ku arkaa mar hadduu ku arko waa inaad u caabudo sidii adigoo arkahayo wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi alixsaanu darajadaa ixsaanka ihi ee cibaadada ka mid ihi waa an tacbud allaha waa inaad ilaaha caabudo ka annaka taraahu sidii adoo arkayo kale wanaad u caabud sidii asagoo wejigaas oo kale oo labadooda labadaada ay arkayaan hadaadan ahayn taraahu mid arkaya hadaadan adigu ahan daalacanaya waxa waxa ujeedadaad ka leedahay buu daalacanaya bal qalbigaaga way arkayaan oo kaleeto inaad u caabudiway maxaa yeelay fain lam takun hadaadan ahayn taraahu mid arkaya haddaadan adigu arag fa innahu isaga ayaa yaraaka ku arkay haddaadan adigun arkaynin ilaahay subxaana wa tacaala isagaa ku arka oo ku daalacanay waxala waxaa samaynaysu ku daalacanaya waxa in waxa ujeedadaad ka leedahay buu daalacanaya bal qalbigaaga waxaa ku jira ee naftu ay isugu sheekaynayso ee weli aan banaanka usoo bixin buu ilaahay ogsoon yahay subxaana wa tacaala wuu ku arkaa mar hadduu ku arko sidii nin la arko oo kaleeta u dhaqan sidii nin waardiga laga hayo oo kaleeto u dhaqan sidii ruux macnaha waxa way waardi saaran yahay oo kaleeto u dhaqan ruuxa matalan waxa way walilaahi almasalu aclaa tusaalaha sarana ilaahay baa iskale tusaalaha matalan haddaan tusaale idin siiyo maanta haddii ruuxu uu nin boqor ah hortaagnaan lahaa madaxweynaha hadduu hortaagnaan lahaa waxaad dhici lahayd inuu iska ilaalin lahaa intuu madaxweynaha hortaagan yahay wax kasta oo uu isleeyahay ninkaa madaxweynihii wuu ka xumaanaya maxaa yeelay indhihiisuu ka muuqdaa wuu arkayaa sidaasoo kaleeto ilaahay subxaanahu watacaala uga sidii adoo arkaayo oo kaleeto u caabud oo macnaheedu waxa weeye meel uu kuu diranayaa lagaa waayin oo wuxuu kuu diray laimow salaadii tuko oo soonkii soon oo zakadii bixi oo maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala yacni qur-aankii akhri oo dikrigii la imow wahaa wahaakada maaragta meel uu kaa reebayna ilaahay subxaana watacaala yuusan kugu arkin maarata zinadii iyo ribadii iyo yacni xamtii iyo wax ka sheegi dadkii malihii xumaa iyo xasadkii iyo yani waxyaalahaasoo dhan ilaahay subxaana watacaala agtaada ayuu isku arkay yaa lagu arkay waxaasoo dhan sidaas wey marka ilaahay subxaana wa watacaala sidii adoo arkahaya oo kaleeto oo uu kuu muuqdo oo caabud haddii aad ilaahay arki lahayd oo indhaheenna uu ka muuqan lahaa marna maynaan halmaanin maantao dhan waa xasuusnaan lahayn qalbigaagii intuu ilaahay xusuustiisa ay ku jirtana waa adagtay addoonku inuu ku dhiirado inuu ilaahay subxaana watacaala uu caasiyo laakiin waxay macsiyadu ka timaadaa ama xumaantu adoonka ka dhacda markuu qalbigiisa ilaahay subxaana watacaala uu halmaamo marka waxa weye waa darajo aada u sarraysa wey dad sarsare oo ilaahay subxaana watacaala uu doortay unbaa gaara darajada iyadaa maaragtay in macnaha uu ruux mar kasta ilaah ka yahay oo u caabudahayo sidii isagoo arkoo uu wejigiisa ka muuqdo kaleeto maxaa yeelay haddaadan ilaahay adigu arkaynin oo uusan hadda kuu muuqanin ilaahay subxaana wa tacaala isagaa ku arkaya marka ku talagal in lagu waardiyeynayo oo ilaahay subxaana wa tacaala kula socdo meel kastaa joogto meel kastaa joogto inaad kaga cabsatana loo baahan yahay maa xadiidkaana muslim baa wariyay sidoo kale halkaa waxaan kaga soo baxnay qeybtii hore oo macnaha waxa weye macnaheedu ahaa xaqu llahi cala alcibaadi waa xaqa ilahay addoommada uu kuleeyahay subxaana wa tacaala halkaa waxaan ka gelaynaa anwaacu tawxiidi wa fawaa'idihi tawxiidka inta noocee uu yahay inta qeyboodee uu yahay iyo faa'iidadiisa tawxiidka oo ah macnaha tawxiidka macnihiis waxa wey waa u keliyeelid wey ilaahay oo loo keliyeelo xaqiisa iyo waxa u goonida ah cid kale aan loogu darin middaa iyadaa wey kaasi qaybihee wey intee qaybood buu leeyahay tawxiidka isaga faa'iidadasi aan ka helayno maxay tahay tawxiidka isaga wuxuu wuxuu sheeku uu su-aasha su-aashan uu soo jeediyey limaada arsala allahu rusul limaada maxuu arsala allahu ilaahay uu diray arrusula rususha ilahay muxuu usoo diray ujeedada laga lahaa rususha soo diritaankooda laga soo bilaabo aadam nuux ibraahiim ciisa muusa haaruun luut ambiyadaa faraha badan ilaahay subxaana watacaala muxuu usoo diray arsalahum ilaahay wuxuu jawaabtu waxa weeye arsalahum ilaahay wuxuu usoo diray lidacwati inay dadka ugu yeedhaan ilaa cibaadatihi ilaahay cibaadadiisa subxaana watacaala xaqii hadda aan kasoo sheekayna ilaahay inagu leeyahay ee dusheenna saaran iyo ujeeddadii laynoo abuuray oo ah cibaadada ilaahi subxaanahu watacaala middaa iyadaa inay dadka ugu yeedhaan oo ciddii ka leexatay oo ka luntay lagu soo celiyo oo ciddii ka habowday la tuso oo ciddii baadiwday la soo celiyo oo ciddii xaqa ku suganna lagu sugo middaa buu ilahay rususha usoo diray subxaana wa tacaala wa nafyi shirki canhu iyo in ilaahay subxaana wa tacaala wax la wadaajinta laga celiyo wax lala wadaajinta ilaahay cid kale wax lala wadaajinayo middaa iyadaa in ilahay subxaana wa tacaala loo diido dadka waxaa samaynaya in loo diido oo la yidhahdo war ilahay cid kale hala wadaajinina dhagax ilahay wax la wadaajinina oo cibaadada ilaahay iyo baryadii iyo maaragtay xaqii ilaahay ulaha siinina waxyaalihii u goonida ah ilahay waxaa ka siinina dhagax qabri waxaa ka siinina weli waxaa ka siinina nebi waxaa ka siinina cid ilaahay wax la wadaaji karta ma jirta eh war ilaahay subxaana wa tacaala wixiisa u goonida cid kale wax ugu darina maayo middaa iyadaa rusushu inay sidaas yeesho ayuu ilaahay usoo diray subxana wa tacaala dadkii inay kusoo celiso cibaadada ilaahay waxyaalaha khaladka ay ku dhaceen oo ilaahay in wax lala wadaajiye ana middaana inay dadka keed u diidaan oo macnaha ay ka celiyaan qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi walaqad bacatnaa fi kuli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu aaguut walaqad bacatnaa waanu dirnay buu ilaahay leeyahy fii kulli ummatin ummad kasta waxaanu u dirnay rasuulan rasuul baanu u dirnay waxaan la dirnay oo rasuulka isagaa aanu u dirnay waata arrintii loo soo dhiibay rasuulka an icbudu llaha ilaahay caabuda ilaahay keligii caabuda ilaahay keligii ka dambeeya ilaahay keligii ka cabsada ilaahay keligii dhaqan ka qaata ilaahay keligii barya ilaahay keligii kaalmo weydiista ilaahay keligii roob weydiista ilaahay keligii caruur weydiista asaga keligii caabuda maaragta wajtanibu aaguuta shaydaanka iyo inta raacdayna ka dheeraada shaydaanka iyo inta raacday ka dheeraada fa caabudiya daaquudka waxaa la yidhahdaa cid kasta oo la raaco ama la dabagalo ama la caabudo ama loo yeedho oo yeedhashadiisaa iyo cibaadadiisaasina ayna xaq ahayn oo baatil ay tahay haddaad nin macnaha waxa weeye taliyo ah oo macnaha waxa urur u taliya aada dabagasho oo aad wax alla wuxuu uu ku xoro aad ku dabagasho xumaan naag dhaaca iyo munkarba aad ku dabagashahay waa daaquud haddii macnaha waxa weyaan aada dhagax caabudaayo waa daaquud shaytaan haddaad caabudo waa daaquud wax kastoo ilaahay ka soo haray oo la caabudo waa daaquud marka dawaaqiidda ayagaa ka dheeraada waxyaalaha dawaaqiidda ah ka dheeraada waxaa ka mid a ah dawaaqiidda iyada ah oo maanta ummadeena soomaalida ku badan waxa la yidhaahdo maaragtay odayaal odayaasha ka raacay ugaasida ka raacay raasi wanaagsan ka raacay hogaamiye ummadda burburiyey ee wax kasta lagu raacayo waa dawaaqiid wey nin kasta oo ilaahay subxaana watacaala xaqkiisa isku daya inuu wax ka yeeshaayo waa daaquud ummaddana xumaan ku hogaamiyayo waa daaquud waana shaydaan ku raacay ninkaa isdhegay leanna waxa weeye asal waxaa u ah dhawaaqiiddaas oo dhan shaydaan baa asal laanaa ah. marka ka dheeraada kuwa iyaga ka dheeraada cid kale ood wax weydiisataan ama aada dabagashaan ama dhibaato aad ula carartaan ama maaragtay aada u habarwacataan yaysan jirin rabbi keligii subxaana wa tacaala caabuda kana dheeraada waxyaalaha kale oo dhan oo kasoo hadhimaa wa qaala sala allahu alayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam waalanbiyaau ikhwatun wa diinuhum waaxid ambiyada ilaahay uu soo diray rusushiisu waa waa walaalo diintooduna waa hal oo diintoodu maxay tahay waa diintaa ku salaysan ee gundhigeedu uu yahay ilaahay in xaqiisa loo gooni yeelo cibaadadiisa loo gooni yeelo ujeeddada uu noo abuuray iyo waxyaalaha uu goonida ah aan cid kale lala wadaajinin cid kale oo dhanna laga fogaado cibaadadooda iyo raacitaankooda iyo kudayashadooda iyo dabagalkooda in laga fogaado ilaahay wuxuu reebay lagaga daydo maaha diinta ambiyada lala soo diray waa middaa iyada awey xadiidkaasuna waa xadiid mutafaqun calayhi ah oo bukhaari iyo muslim ayaa wariyey marka rususha ujeedadaasaa loo soo diray rususha ujeedada loo soo diray hadduu yidhahdo maxaa rususha loo soo diray oo ilahay inoogu soo diray inay ilaahay cibaadadiisii inoo celiyaan oo inoogu yeedhaan ilahay jidkiisa subxaana wa tacaala ilaahay shirkiga iyo waxyaalaha lala wadaajinayana ee ilaahay la garab dhigayana inay macnaha ummadda uga digaan oo ka celiyaan taasaa ilahay rususha usoo diray subxaana wa tacala mabda'aasay la wada yimaadeen su-aasha kale waxa weeye ma huwa twxiid rabbi twiidkii twxiidka rabbiga la yidhahda muxuu yahay manaa halkani waxa weeye tawxiidkaa saddex qaybood uqaybsama tawxiidkan waan soo tilmaanay waxaa la yidhahdaa keliyeelid weye ilaahay in loo keliyeelo xuquuqdiisi waxyaalaha u goonida awood kaa isagaa saddex qaybood wey saddex qaybood wey qaybta hore waxa weeye middan uu hadda ka hadlayo oo tawxiid rabbi baa la yidhahdaa ama tawxiid rububiya la yidhahdaa midka labaadna waa midka kuxiga oo isaga laftiisa uu ka hadli doono oo la yidhahdo tawxiid aluluhiya midka saddexaad saddexaadna waa ka ku xiga oo ah tawxiid alasmaa wasifaat saddexdaas arrimood ee u qaybsama tawxiidku ayuu ka hadli doonaa sheeku oo su-aale uu kasoo jeedin doonaa marka kadibna jawaabteeda daba dhigi doonaa wuxuu yidhi marka su-aashu ay tahay maa huwa tawxiid rabbi tawxiidka la yidhaahdo tawxiid rabbi ama tawxiid rububiya la yidhahday muxuu yahay bal qeex qeexitaankiisu muxuu yahay tawxiiduhu tawxiidu rabbiga wuxuu waxa weeye waa tawxiiduhu ilaahay in loo keli yeelo oo gooni looga dhigo biafcaalihi waxyaalaha uu samaynayo falalka ilaahay uu samaynayo inaad ictiqaadsi inuu gooni ku yahay oon lala wadaagin wey kal khalqi abuuristoo kale wey ilaahay inuu abuurista la gooyoyahay oo cid kale wax abuuri kartaa aysan jirin inaan aaminto wey watadbiiri maamulkii oo kale weyn kownkan kadaata maamulkiisa yaa roobka bixiya oo yaa caruurta bixiya oo yaa maaragtay barwaaqada bixiya oo yaa xoolaha bixiya oo yaa madhalayska macnaha ilmo siiya oo maaragtay yaa madhalays ka dhiga kii aan dhalayni yaa wax diidi kara yaa macnaha wax siin kara arrimahaasoo dhan maamulka kownka ka dhacay oo dhan inaad u gooni yeesho ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan lala wadaagin wax weli ah cabdilqaadir iyo uways iyo cabdiraxmaan zaylaci iyo cid kaleeto oo ilaahay la wadaagtahay subxaana wa tacala ujir maxaa yeelay rasuulkeenii maxameda sal alla alay wasalam oo khalqiga ugu fadli badnaa oo ilaahay addoommadiisa ugu dhowaa ayaa arrintaa iyadaa diidahaya oo odhanaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam anigu waxa weeye ilaahay wax aan la wadaaga ma jirto wuxuu ilaahay la wadaaga cid kale kale la wadaagi karta yaa wey marka yani waxa weeye maa kownkan kadaata ama adduunka maamulkiisa ilaahay keligii inuu leeyahay subxaanahu watacaala maxaa yeelay waa ficilkaa ilahay ka dhacday abuuristii isagaa gooni la ah maamulkaa isagaa gooni la ah ninkuu doonuu dili kuu doonuu noolayni midkuu doonuu qani ka dhigi xoolo siini kuu doonuu faqiir ka dhigi kuu doonuu caruur siini kuu doonuu madhalays ka dhigi midkuu doonuu ilaahay subxaanahu watacaala cudur ku maarat ku ibtilayni midkuu doonuu caafimaad siini kuu doonuu damiin ka dhigi kuu doonuu caqli siini maamulkaasoo dhan ilaahay keligiisaa kale subxaana watacaala cid kaloo la wadaagtaa inaysan jirin inaad ruumay tahay midaasi weeye midda la yidhaaha tawxiidka la dhaho tawxiid urububiya tawxiidka rabbigu waa midkaa isaga aw qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi alxamdu lilah mahad ilaahay baa iska leh allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah mahad allahaasaa iska leh caalamiinta rabbigooda ayaa mahad iska leh cid kaloo kasoo hadho o dhan isagaa rabbi u ah isagaa abuuray isagaa maamula isagaa dila isagaa nooleeya isagaa maamulka o dhan gacantiisa ay ku jiraan ilaahay subxaana wa tacaala cid kaloo la maamusha ama ula talisaay caalamiinta ma jirto isagaa rabbi u wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi anta rabbu asamaawaati waalardi ilaahayu samaawaatka iyo dhulkaba adigaa rabbi adaa abuuray adaana maamulaya adaa boqor u ah adaa u taliya cid la wadaagtana ma jirto adaadi gabiyo masruufka ka bixiye soobka adigsigaabaa ka bixiye adaad waa qeybtii hore ee kamida qaybaha u tawxiidka u qaybsama waxyaalaha loo baahanya ilahay in loo gooni yeelo waa qeyb ka mid oo ah qeybta ilaahay afcaashiisiiyo oh, waxa ilaahay ka fulaya oo oh, ah wuxuu samaynayo ama ah ama dil ah ama noolayn ah ama risqi bixin ah, ah ilaahay inuu abuurista kownkan lahaa markii ugu horreysay maamulkeedana mar labaad uu isagu iska leeyahay subxaanahu tacaala qaybta labaadna waxa weeye waa midan uu su-aashan sheekhu kasoo jeedinaya ee tawxiidka qaybtiisa labaad maa huwa tawxiidu lilaahi tawxiidka la yidhaha lilah muxuu yahay ama tawxiidululuhiya la yidhaha muxuu yahay isagana waa kan jawaabtiisu waxa weeye huwa isagu ifraaduhu waa ilaahay in loo gooniyo bilcibaadati caabuditaanka waa in loo gooniyo ka ducaa'i baryadii oo kale iyo wadabhi gawricii oo kale iyo wanadri nadarkii oo kale ilaahay in loo gooniyoole way subxaana tacala yacni waxyaalaha addoommadu ay samaynayaan ayna ilaahay ugu dhowaanayaan subxaana wa tacaala waa inay isaga keligii u gooniyeelaan tawxiid aluluhiya midkaasaa la yidhahda tawxiid alrububiya xagga ilaahay buu kasoo fulayay subxaana wa tacaala waa waxyaalaha isagu uu samaynayo inaadan cid kale aaminin inay la wadaagto tawxiid ululuhiya oon hadda dul taagannahayna waxa weeye waa waxa addoommada ka fulaya oo addoommadu ay samaynayaan oo ilaahay ay ugu dhowaanayaan waa inay isaga keligii u gooniyaalaan hadday baryayaan oo cid ay bari hayaan waa inay ilaahay kale keligii baryaan subxaanahu watacaala ilaahay keligii waa inay baryaan haddii ay cid u gawracayaanna ilaahay keligii waa inay u gawracaan hadday ilaahay ay cid u nadrayaanna waa inay ilaahay keligii u nadraan subxaana watacaala hadday dhibaato ay ka cararayaan waa inay ilaahay ula carraan subxaana wa tacaala keligii haddii ay ku dhacday abaari ku dhacday abaartaasi waa inay ilaahay keligii ula carraan colaad iyo amni la-aan hadday ku dhacday waa inay ilaahay keligii ula carraan haddii carruur la-aan ku dhacday waa inay ilaahay keligii ula hoos tagaan wahaakada midda iyada aw haddii aada cid baryaysana ilaahay keligii bari yaa allah dheh cid kaleeto ood ilaahay la wadaajisa arrintaa iyadaanaysan jirin oo macnaha waxa weeye ha baryin wax la yidhahdo weli ha baryin xaq uma laha in la baryo ceebna kuma aha in la yidhahdo awliyada lama baryi karo maxaa yeele waa xaq ilaahay u gooni ah haddii la yidhaahdo war xaqa ilaahay keligii baa le xaqaa ku gooni yeelo cid kale ha ugu darinana ma aha in la ceebeeyey weligii in la ceebeeyey ma aha nebi maxamed baa le sala allahu calayhi wasalam sidan inoo imaan doonta ha igu xadgudbina oo ha igaadsiinina heer aad ila wadaajisaan ilaahay subxaana wa tacala xaqiisa aad wax iga siisaan xaqaa ilahay baa u gooniya ah, la gooni ah subxaana wa tacala ha baryinan cid kale oo cid kale wax weydiisanina oo cid kale kaalmaha weydiisanina oo cid kale haweydiis barwaaqaha weydiisanina oo xoolaha weydiisanina waxa wey intaasoo dhan ilaahay xuquuqdiisa wey subxaanahu watacaala waxa maanta marka ka batay dadkeena dhexdiisa ku badan oo ah macnaha qubuuraha la aadayo ee macnaha waxa weeyaan laga doonhayo wax laga wax la weydiisanayo ama inta loo safro baabuurta inta laysku taxo qabri hebel qabrigii weys baa loo socdaa oo kii macnaha waxa weye baras ka qabay iyo kii cudurrada loo xaal waaye qabay iyo kii madhalayska ah mid kasta uu baahidiisa halkaa la aadayahay waxaad arkaysaa inay tahay xaqii ilaahay uu lahaa subxaanahu watacaala oo addoommo kale lala wadaajiyay maaha waana shirkigii haddaan kasoo sheekeynin shirkigi hadda kasoo sheekeynin waana khatar wey insaanku hadduu ku dhinto arrintaa iyadii aad bay khatar utay waxaad arkaysaa dadka markii ay dhibaata ku timaado waa yar tahay ninka ku dhawaaqaya yaa allah ilaahay nin macnaha waxa way ku halqabsanayaa waa yidhi intooda badan waxay odhanayaan yaa cabdilqaadir yaa cabdiqaadir awowgayow awowgayow hebelow sheekh hebelow halkaasaa maarata loo wada kacay marka waxa weeye waa xaqii ilaahay uu lahaa oo uqayliyashada baryada ah oo aad addoon kale la wadaajisay weeye waana khatar ilaahay wuxuu ku abuurayna waad ka baxday ballankii ilahay aad la gashayna subxaana wa tacaala waad burisay marka waxa weeye tawxiid aluluhiya waa tawxiidkaas ilaahay inaan u gooniyeelo waxa inaga inaga fulaya iyo acmaasha aan samaynayna iyo dhaqankeenna iyo cibaadadeenna iyo baryadeenna iyo waxweydiisigeenna iyo ilah ka magangalyadeenna iyo kulli waa inaa ilaah u gooni yeelo subxaana wa tacala qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi wa ilaahukum macbuudkiina aada caabudaani ilaahun waaxidun waa macbuud keliya wey waa mid keligii midka aada caabudaan midka inaad caabudaan loo baahan yahay waa mid keligii laa ilaaha mid la caabudo oo xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane cid kale oo mutaysan oo xaq wax la weydiisto oo la hoos galo oo laga dambeeyahay ma jirto oon allah ahayn subxaana wa tacaala alraxmaanu waa midka naxariista wey oo naxariista guud naxariista alraxiimu naxariista khaaska ana u naxariista dadkiisa dadka muminiinta wa qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi wa qaala sala allahu calayh wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi falyakun ha ahaado awalu maa shayga ugu horreeya oo tadcuuhum aada ugu yeedhayso ummadda ilayhi xaggiisa aada ugu yeedhayso shayga ugu horreeya dadka aada ugu dhawaaqayso oo dadka aada ugu yeedhayso oo dadka aada u sheegayso ha noqoto shahaadati an laa ilaaha ila allah qiritaan ay qiraan in uusan jirin mid la caabudo ilaa allaha xaqa a mooyaane mid xaq lagu caabudaaya inuusan jirin middaa iyadaa ku bilow dadka markaad macnaha wax barayso dadka markaad diinta ugu yeedhayso dadka markaad wax ka dhaadhicinayso markaad duruus u akhriyayso markaad saxayso waxaad ka bilowdaa tilaabada ugu horreysa ha noqoto in intaasoo dhan markaad samaynayso waxaad ka bilowdaa in aada ummadda barto xaqa uu ilaahay ku leeyahay subxaanahu wa tacaala oo ah inay isaga keligii caabudaan cid kalena aysan la wadaajinin cibaadada allah subxaanahu watacaala xadiidkaasna waxaa wariyey bukhaari iyo muslim baa wariyey wa fii riwaayati lbukhaari bukhaari riwaayadiisa waxaa iyadana ku timid ilaa an yuwaxidu ilaa an yuwaxidu allaha waxaad ummadda ugu yeedhaa inay ilaahay keli yeelaan subxaanahu tacaala oy u keli yeelaan waxay samaynayaan baryadooda u keli yeelaan dhaqankooda u keli yeelaan caadadooda u keli yeelaan ficilkooda u keli yeelaan hadalkooda u keli yeelaan cid kalena aysan la wadaajinin arrintaa iyada ah ugu yeedh baa la yidhi rasuulku sal alay wasalam ummadda ugu yeedh baa halkaana waxaan kaga soo baxnay tawxiidkii labaad ee ah tawxiid aluluhiya kii hore wuxuu ahaa tawxiid rububiya oo ku saabsanaa ilaahay subxaanahu watacaala waxyaaluhuu isagu samaynayo inaan u gooniyeelo oo ah abuurista kownkan iyo maamulkiisa kan labaadna wuxuu ahaa tawxiid aluluhiya oo ah ilaahay subxaanah watacaala waxaan inagu samaynayno een ilaahay ugu dhowaanayno ee innaga inaga fulaya in aan ilaahay u gooniyeelo subxaanahu watacaala oo cid kale inaan la walaajin kii saddexaad ee tawxiidka qaybihiisa ka mid waxa weeye waa tawxiidka ilaa tawxiidu sifaati illaahi wa asmaa'ih ilaahay magacyihiisa iyo tilmaamihiisa in loo gooniya tilmaamaha ilaahay uu leeyahay calaamaadka ilaahay uu leeyahay tilmaamihiisa uu leeyahay ilaahay inaan u gooliyano magacyihiisana inaan u gool yeelno oo cid kale aynaan wax ugu darin taa iyadaa wey waana midda sheekhu uu su-aashan kasoo jeediyey maa huwa tawxiidu sifaati illaah ilaahay tilmaamihiisa keliyeelidoodu muxuu yahay wa asmaa'ihi magacyada ilaahay keliyeeridoodu maxay tahay waatan jawaabtu waxa weeye huwa kaasi waxa weeye isbaatu maa shay in la sugo wasafa allaahu ilaahay uu ku tilmaamay bihi isaga nafsuhu naftiisa uu ku tilmaamay wixii ilaahay uu isagu isku tilmaamay in aan u sugno oo inaan diidin fii kitaabihi kitaabkiisa wuxuu ilaahay isugu tilmaamay subxaana wa tacaala tilmaamaha faraha badane ilaahay uu isku tilmaamay inuu ku tilmaaman yahay inaan usugno wey aw wasafahu ama uu ku tilmaamay rasuuluhu rasuulkiisa uu ku tilmaamay fii axaadiidihi axaadiistiisa alsaxiixati ee saxiixada cala alxaqiiqati inaan xaqiiq ahaan u waxyaalaha axaadiista rasuulka ku soo arooray ee tilmaamaha ilaahay ana inaan xaqiiqadooda u sugno oo aynan diidin midkaasi waa tawxiidka layidhaha tawxiid alasmaa wasifaat bilaa ta'wiilin inagoon macnihii leexinin oon macno kale u leexinin walaa tafwiidin aan odhanin macnaba ma laha wax macnaaba ma laha inagoon odhanin walaa tamhiilin inagoon u ekaysiinin makhluuqaadka tilmaamahooda inagoon u ekaysiinin walaa tactiilin inagoon diidin oon odhanin maba jiraan intaa midna inagoon samaynin inaan ilaahay usugno sugno subxaana wa tacaala tilmaamihiisa tusaale maalan isagaa sheekhaa inoo tusaaleeyey kal istiwaa'i bawey tilmaanta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku eg yahay carshigiisa wanuzuuli soo degitaanka wey waliyadi gacantii oo kaleta wey iyo wagayrihaa waxyaalaha lamidka ah yacni waxa weeye ilaahay subxana watacaala matalan qur-aanka waxaa kusoo arooray ilaahay subxaana watacaala inuu kor jiro carshigiisa ka sarreeyo oo meel kasta uusan joogin sida inoo imaan doonto hadda macnaha u keeni doono sheekhu waa inaan u sugno ilaahay subxaana watacaala inuu kor jiro carshigiisa ka sarreeyo qaabka uu meeshaa u joogana waa qaab isaga u qalma subxaana watacaala qaab ku haboon weye ilaahay subxaana watacaala waa inaynaan diidin ilaahay subxaana watacaala inuu kor jiro oo inaan odhanin meel kastuu joogaa waa khalad meel kastuu joogaa waa khalad toddoba aayadood buu ilaahay subxaana watacaala oo qur-aanka ku mid ka mid ah yuu ilaahay ku sheegay inuu carshigiisa ka sarreeyo subxaana wa tacaala taa iyadaa marka waa inaad sugto waa tilmaan ilaahay uu leeyahay tilmaantaa waa inaad sugto oo aadan diidin oo odhanin ilaahay carshigiisa kama sarreeyo waa inaadan leexinin oodan odhanin alistiwaa waxaa loola jeedaa alistila ilaahay carshigiisu subxaana watacaala uu gacanta ku hayaa oo maamulaa saasaa loola jeedaa hadhin oo macnaha waxa wey ha leexinin ha odhanin midda labaad macnaha malaho alistiwa macnaheeda lama garanayo hadhin macnay leedahay waa alistiwa waxaa leedahay ekaanshaha le shayga markaad kor noqotaa la dhaha hana uu ekaysiininoo waxaa dhihin ilaahay subxaanahu watacaala carshiga wuxuu uga sarreeyaa sidaan anigu hadda kursigan ugu fadhiyo on uga sarreeyo oo kaleeto uga sarreeya hadhihin midda iyadaana oo ilaahay tilmaamihiisa ha u ekaysiinin tilmaamaha binu aadam hana midda kale ha diidin oo hadhihin ilaahay subxaanahu watacaala maba jirto wax uu maarata carshigiisa ka sarreeyo midaa iyadana ha odhanina waxaa la mid mida ah sidaasoo kaleeta nasuulka la mid ah. sidii xadiidka rasuulku uu ku sheegay sal lla alay waslam ilaahay subxaana wa tacaala markii la gaadho aakhiruleyl yacni habeenka saddex qaybood markii loo qaybiyo oo qayb ay laaban tahay laba qayboodna tagtay iyuu ilaahay subxaana wa tacaala soo degayaa markaasuu wuxuu imaanayaa samada soke buu imaanayaa markaasuu wuxuu leeyahay cid ibaridaa ma jirtaa oo aan baryada ka aqbalo cid waxay weydiisanaysa oon siiyaa ma jirtaa cid dembi dhaaf i weydiisanaysan u dembi dhaafaa ah ma jirtaa saasuu ilahay odhanaya subxaanahu watacala samadaasoo ku imaanaya see buu u imaanayaa marka ma garanayno siduu u imaanaya ma sideenoo kaleu ilaahay u degayaa subxaanahu watacala intuu soo tillaabsadu meesha imaanaya maya uma eka ilahay soo degitaankiisa waa mid isaga keligii u qalma waa mid isaga ilaahay subxaana wa watacaala ku habboon ilahnimadiisaasuu ku habboon yahay laakiin waxa weye uma eka inaga degitaankeenna middaa iyadaa waa inaan diidno oo inaan marnaba ilaahay tilmaamihiisa tilmaamaheena aynaan uga qiyaas qaadanin ama u ekaysiinin marka labaadna waa inaynaan diidin ilahay inuu soo degayo subxana wa tacala maxaa yeele isagaa noo sheegay isagaana nooga cilmi badan naftiisa ilahi subxana wa tacala rasuulkiisaa noo sheegay rasuulkiisana waa naga yaqaanaa rabbigan subxana wa tacala mar haddii rasuulkii sheegay rasuulkiina rabbigeena naga yaqaano inagu waxa weyaan rabbigan miyaynu isaga naftiisa ka naqaana rasuulka ilah miyaan rabbigii ka naqaana maxaan ku diidaynaa marka waa inaan ogolaano waa inaynaan ogolaano oo haddana markaan ogolaanayno sugayno waa inaynaan u ekaysiinin tilmaamaha binu aadamka u ekaysiinin waxaa ka mid a ah aliyadda gacan oo kale ilahay gacan buu isu sheegay inuu leeyahay gacantiisa ha odhanin gacan ilaahay mala ha odhanin taasi waxa weeyaan khatar weyn inay gaalnimo gaartiisana waa suurtagal ruux maxaa yeele ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala bal yadaahu mabsuutataani ilaahay labadiisa gacmood waa fidsan yihin gacmuu ilaahay leeyahay laakiin ha odhanin gacanta ilaahay waxay la mid tahay gacantaydaay kole la mid tahay gacanta binu aadamkay la mid tahay ha odhanin waa khalad sub gacantii ilaahay hana odhanin gacanta biniaadamka wata oo tilmaamta ilahay tilmaamaha biniaadamka waafeysin hana diidin hana macnaha isagaa intaad ka leexaysa odhanin gacanta waxaa loola jeedaa awood iyo qudra loola jeedaa ha odhanin midaas iyadaa lama ogola waxaa la rabaa marka ilaahay subxaanahu watacaala tilmaamuhu isu sheegay iyo magacyaha uu isu sheegay ama rasuulkiisu u sheegay sala allahu calay wasalam in aan sugno oo sidaa loo sheegay aan ku sugno oo aynaan diidin oo aynaan macnaha ka leesanin oo aynaan u ekaysiinin tilmaamaha binu aadamka inaynaan u ekaysiinin sidaa inaan usugno wey daliilku muxuu yahay marka qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi laysa ma uusan ahaanin ka milihi ilaahay oo kaleeto shay-a ah, shayna mauusan ahaanin shay ilaahay la mid ah, ma jiro shay ilaahay la mid ah ma uu jiro daatadiisa ilaahay shay la mida ah, ma jiro shay makhluuqa oo ilaahay u abuuray oo ilaahay daatadiisa iyo qaabka u yaalla u eg ma jiro mar hadduusan jirin tilmaamihiisana cid u egi ma jirto wa huwa ilaahay assamiicu waa midka maqla wey albasiir oo arka wey waxbuuna maqlaa waxbuuna arkaa ilaahay subxaana watacaala sidaas weeyaan laysa kamilihi shay wahuwa asamiicu albasiiru markii hore waxaa la sugo ilaahay uu sugay subxaana watacaala inuusan cid lamidii aysan jirin ilaahay subxaana watacaala daatadiisa cid kulamidii ma jirto oo ilaahay subxaana watacaala tilmaamihiisa cid kula oo ilaahay ku shabahday ma jirto markii middaa iyadaa la sheego cid lamidii ma jirto yaa haddana ilahay wuxuu u sugay alsamcu maqal iyo albasaru arag inuu ilahay wax arko waxna maqlo maqalkiisa iyo araggiisu marka waxay u noqonayaan qaacidadii haddaa soo dhaafnoo ah in aysan la mid ahayn cid lamid mida amargaa ilaahay iyo maqalkiisa inaysan jirin wa qaala sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi yanzilu allahu ilahay wuxuu soo degaa fii kulli leylatin habeen kasta ila samaa'i dunya samadan soko usoo degaa habeen kasta ilahay samada soka ayuu yimaadaa subxaana wa tacaala rawahu muslim baa wariye xadiidka isaga sidee buu usoo degayaa waa si ilahay u qalanta subxaana wa tacaala waa si ilahay subxana wa tacaala ku haboon weynankiisa ku haboon cid makhluuqaadkiisa ka mid a oo ilaahay ku shabahda ama u egna haba yaraati ma jirto midkaasina marka waxa weeye waa tawxiidka qeybtiisa labaad qeybtiisa saddexaad oo ahayd yani waxa weye tawxiidka ilaahay in loo gooniyeelo tilmaamihiisa iyo magacyadiisa ilahay subxana wa tacala in loo gooniyeelo qaabka lagu gooniyeelayna waxa weye waa qaarkaasoo tilmaamay oo ah allah subxaanahu watacaala in wuxuu isku tilmaamay aan ah, usugno tilmaantaa iyada hadduu ilaahay faro iyo gacan isu sheega waa inaan usugno ilaahay subxaana watacaala hadduu lug isu sheegay waa inaan lugtaa usugno ilaahay subxaana watacaala hadduu isu sheegay maarata inuu wax maqlayo maqalkaa waa inaan usugno arag hadduu isu sheegay waa inaan isu sugno qosol inuu qoslay inu hadduu isu sheegay waa inaan usugno farax hadduu isu sheegay waa inaan usugno shukri hadduu isu sheegay waa inaan usugno intaasoo dhan waa inaan tibtooda aan usugno u nabadgelino markaan sugno haddana marka labaad waa inaynaan odhanin midda binu aadamku u egyahay ama midda makhluuqaadku u egtahay waa inaynaan odhanin maaha qaabkaasi ayaa maxa weye qaabka tawxiid asmaa wasifaat laynooga rabo isagana maarata in laynooga helo halkaasaan marka ka soo baxnay saddexdii qaybood ee tawxiidka u qaysamaya halkan su-aasha kaleeta sheeku soo jeedinaya waxa weeye wuxuu leeyahay ayna allah ilaahay aawe ilaahay subxaana wa tacaala xaggee buu jiraa yacni intan taasi waxay ka mid tahay tawxiid alasmaa wa sifaatkii qaybo ka mida ayuu meeshan taata kasii sheegaya wuxuu leeyay ayna allah ilaahay aaway waa su-aal muhim ah rabbi xaggee jiraa subxaana wa tacaala xaggee ilaahay subxana wa tacaala dhankee ku aadayn su-aashaa iyada abuu isweydiinaya su-aasha jawaabteedu waxa weeye allaahu ilaahay fawqa alcarshi carshiguu ka sarreeya cala asamaai samada dusheeda carshiga oo samaawaadka toddobadaa kasii sarreeya iyo ilaahay kasii sarreeya subxana wa tacaala carshigiisuu ka sarreeya carshiguna xaggee ku yaalaa carshiguna wuxuu ku yaallaa toddobada samo ka koreeya halkaasuu ilaahay jiraa subxaana wa tacaala qaala allahu tacaala ilahay wuxuu yidhi alraxmaanu allaha raxmaani cala alcarshi carshiga dushiisa ayuu istawaa ku ekaaday carshiga ayuu ka shisha maray ilaahay subxaana wa carshiga ayuu ka dulmaray ilaahay subxaana wa tacaala aayad qur-aana wey bal toddoba goor ayay qur-aanka kusoo arortay aayad noocaas oo kaleeta ilahay inuu carshigiisa ka sarreeya subxaana wa tacala oo uusan meel kasta joogin yani waxa weeye calaa wartafaca sida bukhaari uu ku fasirayo istawaa macnaheeda waxa weeye waa calaa wartafac wuu kor noqday oo ilahay baa subxaana watacaala carshigiisa ka kor noqday waqaala sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi ina allaha ilaahay kataba wuu qoray kitaaban kitaabku ilahay qoray subxana watacaala wahuwa kitaabkaasi cindahu ilahay agtiisu yaallaa fawqa alcarshi carshi ka sarreeya kitaabkaasi xagee yaalla ilahay agtiisu yaalla ilahayna aawi carshi ka sarreeya marka ilahay subxana watacaala carshigiisa wuu ka shisheeyaa oo uu ka dulmaray oo uusan ka sokeynin waxaad marka garatay oo arrintaa iyadii ay kuu caddaysay ee ahayd in ilaahay subxaana watacaala uu meel kasta joogaayo inay khalaq ka sarreeyaa sida macna hadda aad aayaadka ku arkaayo ku aragay yaxdiisa rasuulka sala allahu calay yidhahdo ilaahay naftiisa uu ugu kaldamay inuu tooba keena ayaana waajib ku ah ruuxaa isdegi maxaa yeele waxaa ka dhalanaysa arrintaa iyada oo ilaahay inuu meesha jooga caqiidadaa waxaa ka dhalanaya fasaad fara badan baa ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysa ilaahay subxana tacala inuu musqusha ku jiro oo qashin qubka subxana wa watacaala uu joogo oo meelaha xunxunka oo dhan ilaahay inuu joogo subxaana wa tacaala waana waxaan suurtagal ahayn rabbi subxaana wa watacaala inaad meelaha xunxunka aad tidhahdo wuu joogaayo waa khalad caqiidada aa meel kastuu joogaana arrintaasa ka dhalanaysa sidaa daraaddeed ilaahay subxaana tacaala wuu ka nasahan yahay waana ka fog yahay subxaana wa watacaala waxyaalahaasoo kale in lagu tilmaamay rabbi carshigiisuu ka sarreeya halkaasuuna jiraa maara arrintaa iyadiina waa arrin khalad ah ruuxay ku khaldamayna inuu ka noqdo loo baahan maxaa yeelay annagu caqiidadanada iyo tawxiidkanaga iyo mabaadi'danada kulligood waxaan ka qaadanaynaa ilaahay kitaabkiisa iyo rasuulka sala allahu alay w axaadiistiisaan ka qaadanaynaa kitaabkii alle iyo axaadiistii rasuulka marka loo noqdayna waxay qireenay ogolaadeen ilaahay inuu carshigiisa ka sarreeya subxaanahu watacaala oo meel kasta uusan joogin meel kastuu joogaa ninka yidhaahdana daliil baa looga baahaya leanna waxa weeye yacni haddii ruux kasta wuxuu yidhaahdo laysaga laysaga daynayo oo loo rumaynayo rag baa waxay sheegan lahayn xoolo aysan lahayn buu rasuulku yuri sal lla alay wasalam sidaa daraaddeed ruux kasta markuu wax sheego o la yidhahdo saasaa sax saasaas yacni yaa sugan markuu yidhahdo waa in la yidhahdo maxaa daliilu ah kitaabka ilaahay aayad ka keen axaadiista rasuulka sal ly slam xadiidkan waa in layidhaah ilan kuwaasaanu anagu mabaadidanada ka qaadanaa oo asal noo ah kuwaasaanu ka baranaa tawxiidka naga maha saasaa marka loo baahanya arrintaasi marka waxaa loo waxaa laga maarmaana inaysan kugu bixinin ruuxa muslimka oh waa inaysan kugu bixinin aabaha iyo hooyaday iyo culimadii horaan ka soo gaadhay waa inaysan kugu bixin inaad ku adkaysato khaladka isaga inaad ku madaxdayso maxaa yeelay arrinta haddaad ogaato inay khalad tahay aabbaha iyo hooyadaa iyo culimadii hore ilaahay subxaana watacaala khaladkay galeen inuu dembi dhaafaanu u rajaynayna laakiin adiga khalad inuu ahayd hadday kuu caddaatay oo daliil aysan haysanin waa inaad ka tagto ilaahay kuguma addoonsano subxaana watacaala inaad raacdo cid aan nebi maxamed ahayn sala allahu calayh wasalam nebi maxamedna wuxuu ku yidhi ilahay carshigiisa waa ka sarreeya ee meel kasta ma joogo maca su-aasha kale waxa weeye hal illaahu macanaa ilaahay manala jiraa subxaana watacaala manala joogaa ilaahay ilahay manala joogaa ilaahay maadaama aan idhi cashigiisu ka sarreeya toddobada samo kasii sarreeya mar haddaan idhi ma nala jiraayo ilaahay subxaanahu watacaala mana ogyahay oo mana maqlaya allaahu ilaahay macanaa macnuunala jirla jirankanaga wey bisamcihi maqalkiisu nagula jiraa wa ru'yatii aragtidiisu nagula jiraa wa cilmihii cilmigiisu nagula jira ogaanshihiisa ilaahay subxaana watacaala wuu nala jiraa macaanana wey la jirankeenna wey laakiin ma aha daatadii ilaahay inay nala jirto subxaana wa tacala oo meel kasta nala joogo laakiin wuxuu ilaahay nagula jiraa maqalkiisu nagula jira waxa weye wuxuu nagula jiraa aragtidiisu nagu jira nagula jira oo mar kasta waana arkaa mar kastana waana maqlayaa mar kastana waana ogsan yahay ilahay subxaana wa tacaala ilaahayna wuxuu yidhi qaala ilaahay wuxuu yidhi qaala laa takhaafa markuu la hadlayay nabiyullaahi muusa iyo haaruun wuxuu ku yidhi qaala ilaahay wuxuu yidhi laa takhaafa ha cabsanina inanii anigu macakumaa anaa idinla jira asmacu waan maqlayaa oo wa araa waan arkayaa anaa idinla jira oo miciina ah waana maqlayaa waana arkayaa waxa dhacayay marna waxaa cabsani nabi ilahi ku yidhi subxaana wa tacala sidaas wey wa qaala sala allahu calayhi wasalam nabiguna wuxuu yidhi inakum idinku tadcuuna waxaad baryaysaan samiican alla wax maqla qariiban oo idiin dhow wa huwa macakum wuuna idinla jiraa cilmigiisa iyo ogaanshihiisa iyo maqalkiisa iyo araggiisa idinkula jiraa ilaahi subxaana wa tacala laakiin ma aha wa huwa macakum in ay tahay ilaahay daatadiisu idinkula joogaa oo meel kasta idinkula joogaa ma ah arrintaa iyadii ma ah sidaasna waxaa ku fasiray selafkii baa ku fasiray rasuulkii sal alay waslam raggii cilmiga ka qaatay ee saxaabadiisa ummadda ugu khayr badnaa yaa sidaa ku fasiray waxaa sidaa ku fasiray taabiciintiibaa sidaa kaga qaatay oo raggii iyagana cilmiga kasii qaatay wa wahaakada sidaasaa waxaa ku tegay yani waxa weye ummadantaata quruuntii ugu khayr ka badnayd ee rasuulku ammaanay sala allahu calayhi wasalam ruuxa doonaya marka nebi maxamed inuu ku daydow oo selafkii ku daydow oo caqiida saxa ilaahay la hortago subxaana wa tacaala oo naar kaga badbaado jannana ku tago waa inaad arrintaa iyadaa la tagto ilaahay inuu kor jiro subxaana wa tacaala haddana islamarkaa maamulkan adduunyada inuu gacantiisa ku jirto oo arkayo oo maqlayo og yahay wax kasta oon samaynayno ilaahay subxaana wa tacaala uu nala jir maara arrintaa iyadii waa lagama maarmaan waxna waxayna ka mid tahay arrimaha waaweyn ee khaladku uu ka dhacay ee dad fara badan ay ku khaldameen ayay kamid mid tahay maarata maa hiya faa'idatu tawxiid waxaan ka soo hadalnay hadda tawxiidkaan ka soo hadalnay tawxiidkii qaybihiisa waan ka hadalnay tawxiid waxaan ka soo hadalnay maaragtay rububiya tawxiid luluhiya tawxiid alasmaa sifaat intaasoo dhan waan ka soo hadalnay waxa weye hadda su-aasha meesha taale waxay tahay maa hiya faa'iidatu tawxiidi tawxiidka faa'iidadiisu maxay tahay faa'iidada aan ka helayno ilaahi subxaana watacaala haddaan u gooniyoelno intaasoo dhan oon isaga ficilkiisa u gooniyeelno ficilkanagana u gooniyeelno iyo waxaan anagu samaynaynaan ugu dhawaanayna ilahi subxaana watacaala oon u keliya lo subxaana watacaala tilmaamihiisa oon sugno oonan macnaha cid kaleeto u ekeysiinin arrintaa iyada maxaan ka helaynaa faa'idadaa ka helaynaa maxay tahay faa'idatu tawxiidi tawxiidka faa'iidadiisu waxa weeye hiya alamnu waa inuu ruuxu aamin helo aamin waa inuu noqdo fi laakhirati aakhira inuu ka aamin noqdo min alcadaabi cadaab inuu ka aamin noqdo iyo walhidaayatu hanuun fi dunya addunyada la hanuun adduunka inaad hanuunsanaato oo jidkii saxdayd aada haysato aakharana aada ka aamin noqoto ood ka nabad gashaay ayaa tawxiidka laga helaa wa takfiiru dunuubi iyo dunuubtay lagu dhaafo in ilaahay dunuubtaadii dhaafo oo ilaahay subxaana wa tacaala jidka saxdaa ku tuso dariiqa saxdaa inuu ilaahay ku qabadsiiyo noloshaada uu ku dhiso in aad ka aamin noqoto cadaabka aakhira aad ka aamin noqoto arrimahaasoo dhan ayaa laga helaa ilaahay oo loo gooniyo la xaqiisa subxaanahu wa tacaala qaala tacaala ilahi wuxuu yihi aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaaika lahum lamnu wahum muhtaduun alladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey oo walam yalbisuu aan ku darin iimaanahum iimaankooda bidulmin shirki aan ku darin waxay ilaahay la wadaajiyaan aan ku darin iimaankoodii ma aysan ku darin oo maysan ku dhex barxin la wadaajin ilaahay subxaana wa tacaala cid kale lala wadaajiyo xuquuqdii faraha badnayd ee ilaahay u gooniga ah ulaa'ika kuwa iyaga ah ee tilmaantaha iskale lahum lamnu waxay leeyihiin aamin noqosho oo cadaabka alla laga aamin noqday ciqaabtiisay leeyihiin wahum muhtaduuna waana hanuunsan yihiin dadka hanuunsan ee jidka saxda haysta jidkii nebi maxamed haysta jidkii cadaab lagaga badbaadi lahaa dadka haystaay waa dadkaas dadka ilaahay rumeeyey ee aan haddana cid kale wax la wadaajinin kuwa iyaga aw iyagaa way kuwa aakharana cadaabka ka aamin noqonaya oo cadaabka alla ka badbaada weeye subxaanahu wa tacaala waqaala sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam xaqu lcibaadi addoommada xaqooda cala allahi ilaahay ay kuleeyihiin leeyihiin xaqii addoommadu ilahay ku leeyihin waxa weeye an yucadiba waa inuusan cadaabin man laa yushrika bihi ciddii aan u sharigeen shay waxba aan ugu sharigeen ciddii aan wax la wadaajinin ilaahay oon xaqiisa ku xadgudbin oon cid kaleeta la doonanin oon ilaahay cid kale garab dhigin kuwaa iyaga ihi xaqay ilaahay ku leeyihin waxa weye inuusan cadaabin wey tilmaantaa ruuxi laga maxaad ka fahantay marka waxaa laga fahmayaa ruuxii tilmaanta iyadaa laga waayo oo ilaahay subxaana watacaala cid kale la wadaajiyay midkaa isagii ilaahay subxaana wa tacaala xaq uguma laha inuusan cadaabin xaq uguma laha bal waa la cadaabi cadaab buu geli ruuxa isagii oo ilaahay subxaana wa tacaala waxyaalaha u goonidaa cid kale la wadaajiyay maana halkaasna waxaan kaga soo baxnay fasalkii labaad ee kitaabka ayaan kaga soo baxnay fasalkii saddexaadi waxa weeye shuruudu qabuuli alcamal camalka shuruudda lagu aqbalo camalka ilan waxa weeye addoonku camalka wuxuu u samaynayo inuu ilaahay ka aqbalo subxaanahu watacaala inuu ilaahay ka aqbalo oo ilaahay agtiisa uu wanaag kaga helo sidaas daraaddeed buu camalka u sameynaya addoonku marka maxaa camalkaaga shuruudda loo baahan yahay in camalkaaga laga helo siduu ilaahay u aqbali lahaa camalka isaga muxuu yahay shuruuddaas maa hiya shuruudu qabuuli lcamali shuruudda camalka lagu aqbalaayo maxay tahay jawaabtu waxa weeye shuruudu qabuuli lcamali shuruudda lagu aqbalo camalka cinda allahi ilahay agtiisa alaaatun saddexday saddex shardi haddii laga helo camalkaaga in la aqbalaa laga yaaba hadiisa laga waayo yani aqbalkiisu khatar baa ku jirto lama aqbalay saddex shardi haddii laga helo marka camalkii uu addoonku samaynaya ee ilaahay ugu dhowaanaya subxana wa tacaala saddex shardi haddii laga helo camalkaasi ilaahay waa aqbalaya subxaana wa tacaala addoonkana waa u kaydinaya maalin uu aada u baahan yahay buuna ilaahay subxaana wa abaalkiisa siin doona shuruudaasi maxay tahay marka shuruudaasi saddexda ah ee camalka lagu aqbalayaa maxay tahay shuruudaasi waxa weeye midka koowaad aliimaanu billah ilaahay inuu addoonkaasi rumaysan yahay wa tawxiidihi ilaahayna uu u keli yeelayo waxyaalaha ugoonida ilaahay inuu u keli yeelayo xuquuqda uu ilaahay leeyahay waxyaalaha u goonida ilaahay subxaana watacaala kelida u ah inuu ilaahay u gooni yeelayo oo uusan cidna la wadaajinaynin oo addoon ilaahay rumaysan uu yahay middaasi waa shardiga koowaad hadduusan addoonkaasi ilaahay rumaysnayn ama uu yahay addoon ilaahay rumaysan laakiin ilaahay garab dhigaya waxyaalo kale oo sheekh cabdilqaadir la caabudaya mar wax wax garab dhigahay oo mar sheekh uweys garab dhigahay oo mar qabri garab dhigahay oo mar awowgii sheekh hebel ahaa garab dhigahay oo mar macnaha malag garab dhigahay mar rasuul garab dhigahay hadduu addoon noocaasa yahay walow ilaahayba ha rumaysnaada hadduu rabeen wax camaloo laga aqbalaya ma jiro maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala ina aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati kaanat lahum jannaatu lfirdowsi nuzulaa yani ilaahay wuxuu leeyahay kuwa ilaahay rumeeyey camalka wanaagsanna la yimid kaanat lahum waxay u ahaatay jannaatu lfirdowsi jannadii firdowse la odhan jiray ayaa waxay u tahay nuzulan martiqaad iyo meel ay degaan jannada firdowsa u noqon doona waa kuwee kuwa laga helay camalka wanaagsan iyo iimaanka laga helay wey aliimaan walcamal asaalix iimaan ilaahay ay rumaysan yihiin iyo camal wanaagsan oo ilaahay aysan cid kale la wadaajinin kuwaas weye kuwa janat lfirdows dhaxli doona wa qaala sal allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yihi qul aamantu billahi uma istaqim qul waxaad tidhaahdaa aamantu billaahi ilaahay baan rumeeyey dheh uma markaa kadibna istaqim toos marka hore iimaan la imow iimaankii markaa la timaado kadibna toos oo ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisii ku toos amarkii ilaahay ku toos dhaqankii ilaahay ku toos middaa iyada ah ayaad macnaha kaga badbaadaysaa maana camalku marka waxa weeye weel buu leeyahay shaygu weel uu ku ururo hadduusan lahayn yacni waxa weye dhulkaasu iska gelaya weelkii marka acmaashaadu ay kuugu ururi lahayd waa iimaankaas ruux hadduusan iimaan lahaynna wax camal oo u dhigmaya ama loogu talagelayo ama ajir uu ka helayo ma jiro acmaasha ugu wanaagsan hadduu sameeyo ajirka ma helay gaaladan maanta aad arkaysaa ee samafalka samaynaysa ee gurmadka samaynaysa ee daawada bixinaysa ee dadka baahan maarta u gargaaraysa waxa ay samaynayaan ay rafaadayaan ilaahay agtiisa waxuu yaalla subxaana watacaala ma jirto sababka ma taqaanan sababku waxa weeye iimaankii ugu horreeyay camalkooda uu ku ururi lahaa iyo meeshii uu camalku u geli lahaa ma laha camalkooda waa lumay marka sidaa daraaddeed iimaanku waa shadiga ugu horreeya camalka lagaga aqbalay haddaadan iimaan lahaynna camal kastoo wanaagsan haddaad la timaado oo salaada katoo soon soonto wax kasta samayso laga aqbali maayo maxaa yeelay shaygii ugu horreeyey iyo albaabkii ugu horreeyey baadan kasoo gelin xadiidkaasna muslim baa wariyey yani waxa weeye midda labaad kaasi waa shardigii koobaad shardigii koobaad ee kamid ahaa shuruudda camalka lagu aqbalo shardiga labaadna waxa weeye alikhlaasu alikhlaas wa huwa ikhlaaska muxuu yahay wa huwa alcamalu waa inaad samayso lilaahi lilahi ilahay daraaddi waana u samayso camalkaa isaga waa inaad ilahay daraaddii u samaynayso min hayri riyaa'in istustus la-aantii adoon istustusayni dadka walaa sumcatin aana ismaqashiinin ha lagu maqlo iyo ha lagu arko iyo ha lagugu ammaano iyo dadku ha kugu jeclaado ujeedooyin noocaasa waa inaadan kala ahayn waa inaad u samaynayso camalka oo qalbigaaga ay ka go-an tahay in aad ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaanayso ood ciqaabta allana kaga carrayso janno allana aad ku doonayso subxaana wa tacaala saa waa inay qalbigaaga ku jirto laakiin haddii aada istustus aada u samayso ama halagu maqla u samayso ama aada weji ku heshid ku samayso ama aada kursi adduunya ku heshid aada ku samayso ama dad aada ku kasbadid aada u samayso camalkii wanaagsanaa markaa lagaa aqbali maayo isaga waa shardigii labaadee camalkii lagu aqbalay waa inaad u gooni yeesho oo ilaahay daraaddii aada ula jeedo camalkaa isaga ujeeddo kale waa inaadan kalahayn ujeeddo kale oo aad ka leedahay camalkaa isaga waa inuusan jir qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi facbud allaha ilaahay caabuda mukhlisiina idinkoo u gooni yeelaya lahu ilaahay addiina cibaadada u gooni yeelaya cibaadada alla u gooni yeela oo macnaheedu waxa weye istustus iyo ismaqashiin iyo ujeedooyin kaleeto oo meeshaasi aada gelisaaniyaysan jirin rasuulkuna sal alay wasalam wuxuu yidhi yani waxa weye uu xadiis ku tilmaamay in macnaa waxa wey sida imaan doonta ninkii dad ismaqashiiya oo ha lagu maqlo camal u sameeya ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu camalkiisaasi wax laga siinayo ma jiro ninkii halagu arka u sameeyana camalkiisaasi uu ku rafaaday ku dhibaatooday araggaa keliyato haddii uu helo ujeeddaduu lahaa oo halagu arka ana waa isaga wey hadduu waayana ilahay agtiisa wax uu yaalla ma jiro subxaana wa tacala shardiga labaadna waa midkaas shardigii saddexaad waxa weeye oo camalka lagu aqbalayo almuwaafaqatu lima jaa bihi arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu la yimid waa inay waafaqsan tahay camalkaasi waa inuu yahay mid waafaqsan wixii uu nebi maxamed la yimid sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed wuxuu la yimid yacni qaabkii nebi maxamed uu ilaahay u caabudi jiray waa inay waafaqsan tahay waa inay tahay mid uu rasuulka kaga daynayo sal alla alay slam nebi maxamed baa sameeyey waa inuu haysto haddii kaleeto camalkaasi wuxuu noqonayaa bidcuu noqonaya bidcadana ilaahay ma aqbalo subxaanahu wa tacaala ruuxu wuxuu maskaxdiisa kala yimid ama cid kale uu ka qaatay ama caado ah u aho macnaha uu aabayaasha ka soo gaaray laakiin uusan nebi maxamed kaga daynaynin sala allahu calayhi wasalam middaa ana waxa weeye ilaahay subxaana watacaala kama aqbalay xataa hadduu mu'min yahay oo ilaahay daraaddii ula jeedo laakiin camalkaa oo nabi maxamed aan laga soo gaarin sala allahu alay wasalam iyadana lama aqbalay rasuulku sal ilaahay wuxuu yidhi wamaa aataakum arasuulu wuxuu rasuulku idinla yimid fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum wuxuu idinka reebay canhu xaggiisana fantahuu ka hadha wuxuu rasuulku idinla yimidna qaata oo idin faray wuxuu idinka reebayna ka hadha asagii ku dayda sala allahu calayhi wasalam marka wixii rasuulkeena uu samayn jir o dhan dhaqankiisii oo dhan amarkiisii oo dhan waxaaloo naga reebo o dhan kulligood iyagoo idil baa laynoo soo guuriyey oo laynoo soo xifdiyey waana yaallaan ninkii doonaya inuu bartana jid loo lahaa marka nebi maxamed ku dayday sala allahu calayhi wasalam wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man camila ninkii sameeya camalan camal ninkii sameeya camalkaasoo laysa uusan ahan caleyhi dushiisa amrunaa amarkanagu nagu uusan ahan camal aanaan anagu farin ninkii sameeyahay fa huwa raddun waa lagu celinaya laga aqbali maayo waa lagu diidaya su-aasha marka aada isweydiinayso markaad mu'min tahay ilaahay daraaddiina aada camalkan ula jeedo aadan ujeedo kale ka lahayn su-aasha aad isweydiinaysa lagaa maarmaanka ah waxa weeye inaad isweydiiso camalkani salow nabi maxamed ma sameeyey sala allahu caleyh wasalam xag hadduu sameeyeyse xaggee ku yaallaan ma kitaab allah sheegay ma sunno nebi baa sheegtay sala allahu caleyhi wasalam ma xadiid rasuul baa laga helay camalkani xaggee ku yaallaan waa inaad isweydiiso laakiin haddii aad shay kasta isaga samayso un waa camal wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala camal aan nebi maxamed laga soo gaarin kaa aqbali maayo ood ilahay ugu dhawaanayso subxaana wa tacaala sidaas wey sidaa daraaddeed waxaad garanaysaa waxyaala fara badan oo maanta dadku samaynahayaan ma aha nebi maxamed lagama soo gaarin sala allahu caleyhi wasalam sidaa daraaddeed waa bidcu layskana aqbali maayo si kasta hadduu addoonka u samaynaya ilahay ula jeeda daraaddiis subxaana wa tacala waxaa ka mid a ah masalan oo macnaha waxa weeyaan hadda tusaale aan usoo qaadanaya mawliidka oo kale mawliidka tawxiid fura nebi maxamed kama sugna sala allahu alayh wasalam meel lagu hayo oo kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka ana ma jirto sala allahu calayhi wasalam ma jirto ruuxii daliil u hayana waa inuu keeno waa la waayey laguma hayo axaadiistii rasuulka iyo ficilkii rasuulka iyo hadalkiisi iyo dhaqankiisi laguma hayo laguma hayo kitaabka ilaahay subxaana watacaala kuma yaallo waa bidco macna waa bidco wax marka ajir oo lagaa siinhayo ma jirto shaygaa isagaa lagaana aqbali maayo waa lagu soo tuuraya waa laguu soo celinaya waxaa ka mid a shaygaas isaga isagaa ee bidcada ee nebi maxamed uusan ogeyn sala allahu calayhi wasalam waxay ku tilmaamaan leylatulxukmiga ee macnaha waxa weeye ama leylatliyo leylatulmicraajka midadhahaan iyo yani shan iyo tobanka shacbaan iyo waxyaalaha aysa sameeyaan waxaa ka mid a masalan waxa weeye xadradii baa ka mid a xadradii baa ka mid a la xadrinahay iyadana waxa weeyaan meel ay ku taalo oo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam lagaga soo gaadhay ma jirto waxaa ka mid a waxyaalo fara badan oo sidaas oo kaleeta waxaa ka mid a qubuurtan aada aadaysaa ka mid a nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam lagama hayo inuu qubuur intuu aaday wax weydiisi inuu wax weydiisto uu aaday iyadana lama hayo waxyaalahaasoo dhan waxay ka mid tahay waxyaalaha aan nebi maxamed laga soo gaarin sala allahu caleyh wasalam mar haddaan laga soo gaarinna fa huwa raddun man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fa huwa raddun ninkii camal sameeya camalkaana aan annagana laga soo gaadho annagu aanaan farin ilaahayna inuu ugu dhowaado doonayahay camalkaasi waa camal lagu celinayo oo lagu diidahayo laga aqbali maayo buu rasuulku leeyahay sal allahu alay wasalam axadka axadka mu'minka marka ilaahay ka cabso subxaana wa tacaala oo camal haddii aad doonayso war rafaadkan aada rafaadayso iyo dhidiskan kaa dhacay iyo xoolahan aada bixinayso iyo waktigan aada khasaarinaysaay waa laisweydiin ee meesha aad ku bixinayso ha noqoto meel aada hubto ilaahay subxaana wa tacaala sidii uu kuu amray inaad u samaynayso markaa aqbalkeedana ilaahay aada rajo badan ka qabto midda iyadaa ha noqoto laakiin waxa weye shay aadan garanaynin nabi maxamed in laga soo gaaray sal alla alay wasalam oo aadan haynin meel uu ku yaal in lagugu sheekeeyo waxa weye waxa weye cibaado wey oo ilah baad ugu dhawaanaysaa sidaana aad ku qaadatahay waa khalad wey rafaad iyo dhib un baad kala kulmaysaa aan faa'iido lahayn saddexdii shardi marka ugu kuwaas marka lasoo gaabiyo waxa weeye waa ilaahay inaad rumaysanto addoonkaa ilahay rumaysan shardiga labaad wax camalka lagu aqbalo waxa weeye inuusan ujeedo kale ka lahayn camalkaa isagoo ha lagu arkiyo ha lagu maqlo uusan ka lahayn ilahay daraaddii ula jeedo ka saddexaadna waxa weeye waa in camalkaasi ama waxaas uu samaynayahay looga horreeyey oo nabi maxamed uu kaga dayanayo sal alay sl nebi maxamed laga soo gaaray maana saddexdaa shardi haddii laga helo camalkaagu insha allahu tacaala wuxuu noqon doonaa camal aqbal halkaana waxaan kaga soo baxnay fasalkii afraad ayaan kaga soo baxnay waxaan halkan ka gelaynaa fasalkii macnaha waxa weye shanaad oo uu sheekhu uu ciwaan uga dhigay ashirku lakbar shirkiga weyn shirki waan soo baranay maxaa shirki la yihahdaa waa tawxiidka kasoo horjeedkiisa waa shirki waa in wax wadaajin la sameeyo wax in la wadaago ayaa shirkiga la yidhahda midka loola jeedana waxa weye ilaahay in cid kale wax lala wadaajiyo in la garab dhigo wey in wixii ilaahay goonida u lahaa cid kale lala siiyo lala wadaajiyo shirkigaa isagaa wey marka laba qaybood buu qaybsamaa shirkigu shirki weyn iyo shirki yar shirkiga weyn buu marka meesha kaga hadlayaa sheekh ashirku alakbaru shirkigii weynaa waxa weye su-aasha marka sheeku uu isweydiye waxa weeye maa huwa acdamu dunuubi cinda allah dunuubta midka ugu weyn ilahay agtiisa kee weyn dembiga ilaahay agtiisa dembi la sameeyo ugu weyne waa kuma wuxuu ku jawaabay acdamu dunuubi dunuubta midka ugu weyn dembi la sameeyo ka ugu weyn ashirku billaah waa ilaahay inaad wax la wadaajiso cidaan ilaahay inaad barido wey cidaan ilaahay inaad kaalmo weydiisato wey cidaan ilaahayn inaad wax u gowracdo wey cidaan ilaahay ahayn inaad maaragtay aad u cararto wey cidaan ilaahayn inaad wax ka dalabto wey intaasoo dhan waxa weeye waa dembi la sameeyo midka ugu weyn weyaan waddaliilu daliilkeeduna waxa waye qowluhu tacaala ilahay odhahdiisa uu yidhi yaa bunaya laa tushrik billaah ina shirka la dulmun cadiim yacni waxa weeye wasiyadii dardaarankii uu luqmaan siinhay wiilkiisa ilahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi luqmaan baa wuxuu ku leehay wiilkiisii yaa bunaya wiilkaygiiyow laa tushrik billaah ilaahay wax la wadaajinin cid kalood ilaahay wax la wadaajiso ood wax ugu darto ood wax la siisaayaysan jirin maxaa yeelay ina shirka yani wax la wadaajinta ilahay wax la wadaajiyahay waa dulmun waa gardaro cadiimun oo weyn wey dembi weyn oon dembi ka weynin weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala inaad wax ugu darto cid kale sumaana inaad ilahay cid kale garab dhigto inaad cidaan waxba haysanin ilaahi subxaana wa tacaala aad kala mid dhigto oo wuxuu ilaahay lahaa subxaana wa tacaala aad wax ka siisa maxaa yeele waxyaalahaasoo dhan waan soo marnay inuu ilahay u gooni tahay baryadu inay ilahay u gooni tahay oo su-aashu iyo waxweydiisiga u gooni tahay oo maaragtay dhibaata ulcarku ay gooni tahay oo mamangeliyadu ay ilaahay gooni tahay oo waxsiismadu ilaahay gooni u tahay intaasoo dhan iyo waxyaalo kaleetoo fara badan ayaan soo marnay maaragtay inay ka mid tahay waxyaalaha xuquuqda ilaahay goonida u leeyahay ayna furaynna banaanayn in ilahay wax cid kaleeto lala wadaajiyo wax loogu barmaa walamaa su-ila markii la weydiiyey rasuulullahi sal ly slam rasuulka markii la weydiiyey ayu dembi acdam dembigee ugu weyn dembi la sameeyo qaala wuxuu yihi rasuulku an tajcala waa inaad yeesho lillaahi ilaahay waa inaad u yeesho niddan mid la ah oo ilaahay wax la wadaaga wa huwa khalaqaka isagoo ku abuuray isagoo ilaahay ku abuuray oo abuuristii uu ku abuuray cidina aysan la wadaagin oo cid gacan ka siisa aysan jirin cid u kaalmaysa aysan jirin asagoo keli ku ah subxaana wa tacaala abuuristaadii iyo risqisiintaada iyo maamulkaaga haddana inaad adiga arrintii kaa tegaysa iyo ficilkaagii aad cid kale la wadaajisaay middaa iyada ah dembi ka weyni ma jirtu rasuulku yuri sal alla alay waslam maxaa yeele waa xadgudub xadgudub iyo gardawro wey ilaahi subxaana wa tacala xuquuqdiisi lagu gardarso lagu xadgudbay sidaa daraaddeed xadgudub la sameeyana midka ilaahay lagu sameeyo subxana wa tacala baa ugu weyn sidaas weyaan dambi la sameeyo markaasaa u weyn zinada isagaa ka weyn oo khamrada isagaa ka weyn oo xumaanooda isagaa ka weyn dembi addoon oo ku dhacna kaasaa ugu weyn saas wey marka inagu saa ma uga taxdirnaa inagu sidaa ma isaga ilaalinaa dembigu inuu saa u weyn yahay shirkigu ma uga ogsoon ah maya bal waxaynu aaminsannahay in sideedaba uusan nin ummatu maxamed ah ama soomaali ah oo af soomaali ku hadlaya inuusan shirki ka dhacaynin baan aaminsannahay inuusan gaaloobaynin buyaan aaminsannahay inuusan ilaahay cid kale la wadaajinin baan aaminsannahay tawxiidka dhanna waxaad u fahamsannahay inuu yahay inaad kirto ilaahay inaad rumaysaso ilaahay inuu keligii wax abuuro inaad rumayso sidaa daraaddeed waxaad arkaysa dadka markaad tidhahdo war ilahay keyrka ha baryina oo ilahay waxaana wax haweydiisanina oo ilahay cid aanan haw cararina oo ilahay cid aanan kaalmaha weydiisana markaad ku tidhaahdo wuxuu ku odhanayaa war aniga waan aaminsanahay in intaasoo dhan aysa waxba tarayn laakiin wax waan aaminsanahay inuu ilaahay cid kasta abuuray oo ilahay cid kasta maamulo laakiin wax weyaan dadkani ilaahay y u dhow yihiin u dhawaanshaha ilaahay u dhow yihiin baana subxaana watacaala ugu dhawaanaya oon u weydiisanaya inay ilahay ii dhaweeyaan maarata waa shirkigii laftiisii wey yacni shirkigii laftiisii wa waana imaan doonta maarata meesheedaan insha allahu tacala ku faahfaahin doonaa maarata shirkiga weyn marka midkaa isagaa wey waa dembi la sameeyo midka ugu weyn wey maarata si taxadarle in la ilaaliya loo baahay si taxadar farbadan ku jiro lafiila loo baahan sida ibnu cabaasba ka asaxday waxa uu yidhi maaragtay shirkigu wuxuu kuu soo galaa oo ruuxa binu aadamka ugu yimaadaa sida aan uusan u maqlaynin shanqadheeda bahasha la yidhaahdo maaragtay quraanjada yarta ah oo habeen mugdi a ah joogta oo meel sibsib ah ku socota laami meel aa ah ku socotaay sidaan shanqadheeda aadan u maqlaynin sidaasoo kaleeto ayuu kuu soo galaa buu shirkigu maaragtay marka inaad iska ilaalisaa loo baahan yahay tilaabo kastoo qaadayso inaad ka fiirsato taloo meeshan shirki ama ku duuganya taloo meeshan ama maaratay bambaanadii shirkigu kaaga qaraxdaa taloo meeshan amaad ilaahi subxaana watacaala xaqkiisa ku xadgudubtaa inaad iska ilaaliso wey haddii lagu yidhaahdo war qubuurta oo loo kacaayo oo wax la weydiisaayo waa shirki ka cara haddii lagu yidhi cabdiqaadirow oo la yidhahday awowgayow oo la yidhaahdayo waa shirki iskaga cara haddii lagu yidhi yacni waxa weeyaan cid kaleeto oo loo tagaayo waa shirki waa ka cara ilaahay keligii subxaana wa tacaala ku xidhan maxaa yeelay dembi kan la sameey ka ugu weyn hadduu yahay waa inaad maaragtay iska ilaaliso weynankiisaa uu leeyahayna aada macnaa waxa weye aada qadarisaa loo baahaya su-aasha kale waxa weeye shirkiga weyn in uu yahay dembi la sameeyo ka ugu weyn baa soo barnay muxuu yahay marka shirkiga weyn maa huwa ashirku alakbaru shirkiga weyni muxuu yahay busheeku shirkiga weyn ee dembi la sameeyo ugu weyni muxuu yahay waxa kaga jawaabay ashirku alakbaru shirkiga weyni waxa weeye huwa sarfu alcibaadati waa cibaadadii inaad u iisho ood u leexiso ligayri illaahi ilahay cid aan ahayn inaad cibaadadiisiisa way cibaadadaan soo baranay oo ah ficil iyo hadal kastoo ilaahay uu jecel yahay inaad cid kale u leexiso aada cid kale siiso wey oon ilahay ahayn subxaana wa tacala ka ducaa'i gayri illaah ilaahay cid aan ahayn oo la baryaba wey wal iyo kaalmo weydiisi yacni waxa weeyaan magangeliyo la magangalo bil bilamwaati kuwa dhintay dadka dhintay in macnaha la weydiisto kaalmo la weydiisto aw ilaxyaa ama kuwa nool alghaa'ibiin ee haddana aan kula joogin sidaas wey shirkiga weyni waa midkaas waa inaad u iisho ood u leexiso ilaahay cibaadadiisii cid aan ilaahay ahay sida baryadii ood cid kale siisay oo kaleeto cid kalood bariday alistigaasa kaalmo dalabkii inaad kaalmo ka dalabto cid aan ilaahay ahayn subxaana wa tacala inay ku kaalmayso dadka dhintay inaad kaalmo weydiisato kuwa noolen kula joogin sawdkaaga hadalkaaga aan maqlaynin aan waxba kuu qaban karin inaad kaalmo weydiiso waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin yacni shirkigii weynaa ee ka mid ahaa dunuubta waaweyn bay ka mid yihiin qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wacbud allaha ilaahay keligii caabuda ilaahay keligii u yeedha oo barya walaa tushrikuu hana la wadaajinina bihi ilaahay shay an waxba hala wadaajinina cid kalood ilahay wax ugu dartaan oo la wadaajisaan yaysan jirin wa qaala sala allahu alay slam rasuulku wuxuu yidhi min akbari alkabaa'iri dunuubta waxaa ugu waaweyn ashirku billaah ilaahay oo cid kale wax lala wadaajiyo ashirku billaah ilaahay oo cid kale wax lala wadaajiyo maa yacni waxaad arkaysaa in xooga la saarayo oo in fara badan ay macnaha ku soo celcelinayso nusuustu yacni waxa weeye arrintan alla wadaajinta ilaahay cid kale wax lala wadaajiyo subxana wa tacala sababkuna waxa weeye diinta diinteenna gundhigeeda iyo albaabka laga soo galo iyo aasaaskeeda dhan baa wuxuu ku taagan yahay in ilaahay xaqiisa loo gooni yeelo cid kaleetana aan wax loogu darin taa iyada ah haddii addoonka laga helo oo arrintaa iyada laga helo waxa weeyaan dembi kale oo dhan waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka dhaafaa laga yaaba aakhirkiisana jannadu u dambayn doonaa haddii xataa dembi kaleo dhan uu la yimaado aakhirkiisa jannadu u dambayn doonaa cadaabka hadduu soo marxado laakiin haddii aasaaskaa hore uu ka khaldamo oo albaabkaa hore uu gara maro oo uu dhinto ruuxii isagoo ilaahay subxaanahu watacaala iskale wax la wanaagsanyahay walow haba yaraaneen walow wax yar isu qabanayninba ha ahaato wax yar oo sirkiisa oo qalbigiisa ku jira hadduu dhinto ruuxaasi jannadu waa ka xaaraan naarta ayuuna ku abaabaya camal kastoo dhan ha sameeyo salaad ha tukado soon ha soomo sadaqa ha bixiyo wuxuu doonay oo kale dhan ha sameeyo haddii halkaa albaabka ugu horreeya uu ka khaldamo ruuxaasi waxa weeyaan janno waa ka xaaraan naar ayuuna ruuxaasi abad ku noqonaya oo gelayaa maaragta sidaa daraaddeed baa ilaahay subxaana watacaala iyo diintiisa xoogga saaraysa oo layna leeyahay war arrintaa iska ilaaliyaay war iska jiraay war ilaahay xaqiisa ku xadgudbinaay war xuquuqda ilaahay gooni u siiyaay waxyaalaha u goonida hala wadaajininaay ka taga waxyaalaha kaloo dhan cid kaloo wax tari karta ma jirto cidna afixi karta ma jirto cid kaloo wax noo dhiibi karta ma jirto arrintaa maaragtay yaa xoogga sidaa loo saarayaa maaragtay marka dunuubta ugu waaweyn ee dembi la sameeyaay waa midkaasoo ilaahay subxaana wa tacaala xuduudiisaas oo lagu xadidbo xaqa alloo lagu xadidbo oo cid kale lala siiyo ama la garab dhigo midaa iyada aweymaa addoonka qalbigiisu inay arrintaa ku jirtaa loobaaya waxaa la rabaa addoonku inuu arrintaa ku xasilo oo uusan noqonin kuwii ilaahay uu ka sheekayay subxaana wa tacaala waidaa dukira allahu waxdah mu'azad quluubu aladiina laa yu'minuun yacni waxa weeyaan ilaahay haddii la sheego oo keligii aabuda la yidhaaha ilaahay rumaysnayn quluubtoodu way ka didaa qalbigoodu wuu didi ma ogolaan karaan waidaa dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun haddii ilaahay cido kale lala sheego oo la yidhahdo hebel baa wax la wadaagi kara hebel baa isagana wax la weydiisan karaa sheekh hebel isaguna ugu weynaa kana wax wuu tari karaa waxaa haddii la yidhaahdana way ku farxayaan dadkaasoo kale yayna noqonin yaynaa noqonin dadka ilaahay keliga caabuda marka la yidhaahdo oo tawxiidka loo akriya carara oo diida oo yidhahda aabbayaashana maanan ka soo gaadhin dadka ayagaa yaynaan odhan markii la yidhaha shacbiqaadi baa wax tari kara oo uweys baa wax tari kara oo sheekhiil baa wax tari kara oo sheekh nuur baa wax tari kara markii saa layna yidhaahdana ayna ku facin oonan maarata diin ka dhiganin dadka iyagaa ilaahay subxaana wa tacaala waa dhaleeceeyey maara waa la cayay dadka iyaga marka dadka ruuxa mu'minka aada inuu isu jiro oo diintiisa uu ilaashado oo diintiisa uu barto wuxuu ilaahay ka reebay iyo wuxuu faray iyo wuxuu maaragtay rasuulku reebay iyo wuxuu faray iyo waxa naar gelinaya iyo waxaad janno gelinay intaba inuu kala ogaanayo waa lagala maarmaan diintiisaasaa ku salaysan noloshiisaasaa ku salaysan badbaadadiisaasaa ku salaysan haddii middaa iyada la waayana addoonkaasi waa khasaaray halkaasi waxa weeye cashalka ayaan ku gabagabaynay waxaana weeye yani waxa weeye safxada lix iyo tobnaad su-aasha macnaha waxa weeye shirkiga weyn muxuu yahay su aashaa iyadaa ayuu cashalka ku dhamaaday cashalkii labaad ayaan insha allahu tacaala ku xijin doonaa oo kitaabka ku gabagabayn doonaa insha allahu tacaala